هم من ذوي السلطان الأكبر waxaa le kitaabkan waynu geli doonaa waxaa le weliyudiin cabduraxmaan ibni moxamed ibni khalduun ayaa leh kitaabka waxaa la yahahda almuqadima ayuu caan ku yahay almuqadima ayuu caan ku yahay marka intaynanu intaynanu kitaabka bilaabin maanta waxaynu u samayn doonaa horudhac baynu u samayn doonaa laba labaan ka sheekayn doonaa haddii ilahaydmo kitaabkana waan ka sheekayn doonaa kitaabku wuxuu yahay iyo wuxuu ka hadlayo idinka idinka arkayo kitaabku waa kitaab weyn wey kadalika waxaan samayn doonaa inaan ibnu khalduun laftiisa inaan ka waramo labadaasaan maanta ka waramo ibnu khalduun muxuu ahaa goortuu dhashay iyo duruufta iyo zamankuu ahaa kadibna waxaan geli doonaa haddii ilaahayd mo kitaabka inta qaybeedu inta qayboodu ka kooban yahay baan geli doonaa insha allah ibnu khalduun raxmat ullaahi calayh raxmatan magaciisu waa waliyudiin abu zayd cabduraxmaan ibni moxamed khulduun waa awowgii yaman bay ahaayeen dadkan reer reer yaman buu ahaa xadaarimada qolooyinkan reer yaman ee xadarmiyiinta la idhaah ayuu ahaa asalkiisu waa qabaa'ilkii u haajiray markii la furanayey waqooyiga africa iyo andalos bilaadu oroba berigii la furanayay burtugaalka iyo sbain oo isku jirta qabaa'ilkii haajiray ee muslimiinta raacay buu ka mid ahaa awowgiisii hore magaalada ishbiliya laydhaa ayay ayay degeen wuxuu noqday guri cilmi ayuu ayuu ayuu ahaa guri cilmi guri magac iyo maamuus leh ayuu ahaa toddoba boqol laba-iyo soddonkii hijrada ayuu dhashay toddoba boqol laba-iyo soddonkii hijrada ayuu dhashay ninkaynu maanta aynu haynaa waliyudiin abu zayd cabdiraxmaan ibni moxamed ibni khulduun awowgii awowgiisa afaraad taqriiban ilaa wuxuu gaadhay wasiir buu gaadhay oo mantiqada ashbiiliya ee ay degeen balaadkii ama maamulkii halkaa ka talin jiray wuxuu noqday awowgii dadkii madaxda ka ahaa ayuu noqday bilowgii waxbarashadiisii hore sida ay ahayd caadada muslimiintu intaanu intaanu inoo imanin intaanu inoo imanin qaabka waxbarashada yurubiyaanku intaana inoo imanin qaab baynu wax ku baran jirnay muslimiintu bariya galbeed waqooyi koonfur meeshay dowladaha deganaayeen manhaj bay lahaayeen qaab bay lahaayeen intaa markaa wixii isticmaalku markuu inoo yimid kadib way isbedeshay qaabkaynu wax baranaa wuu isbedeshay manhajkeenu waxu dhiganaa waa isbedelay markaa bimaana ninkani iyo imika innaga oynu maanta ka hadlayno taqriiban waxaa inoo dhexeeya ninkan lix boqoloo sanno inoo dhexeeya lix boqoloo sanno ka hor buu dhinkani jiray marka lix boqoloo sanno ka hor qaabka wax loo barto iyo waxa la barto iyo waxa la qoro iyo qaabka wax loo qoro iyo dadku say ahaayeen ayuu kitaabkan eh, ina tusi doona haddii ilahayd markaa bilowgiisii kitaabka ilaahay wuu xafiday isagoo yar malcaamad baa la geeyey ama dugsi cilm alqiraa'aat qiraa'aadka qur-aanka waa bartay cilmiga tafsiirka wuu bartay cilmi alxadiid wuu akhristay fiqiga wuu akhristay weliba wuxuu ku akhristay cala madhab almaaliki mandiqada maalikiyada ayaa jirtay madhab almaaliki buu bartay wuxuu bartay alusuul wuxuu bartay kadalika cilmi اlusuul usuul اfiqiga ayuu bartay cilmi الtawxiid alcaqiida aliimaan cilmi اlkalaam afartaaba waa la ydhaa wuu akhristay alluqa alcarabiya af carabiga ayuu bartay naxwiga iyo sarfiga iyo balaagada iyo aladab aladab suugaanka af arabi af kastaana wuxuu ku jiraa halkaasuu ku jiraa ay afka doonto adduunka inaad barato afku doono ha noqdo graamarku waa iska orid waa iska <laughs> eh? asalka af allaala afka aad baranaysaa waa literatureka waxaa weyaan waa adabka adabka aad ku dhaadhacaysa halkaasaad af kasta ku dhadhansan kartaa siduu yahay intaa markuu barto intaas waa intii laisla wada yaqaanay intaa wuu ka fara qabsaday kadibna wuxuu bartay afar cilmi oo cusub oo mantiqadiisa laga baran jiray culuumulmantiq cilmilmantiq wuu akhristay alfalsafa wuu akhristay alطabiica fisigiska ayaa abiicada la ydhaha uu akhristay alriyaadiyaat matematikiskana uu akhristay marka <clears throat> waa wadaad seeftiisu laba af leedahay marka waa see wadaad markii hore culumtii shareecada cidna aan uga ahayn marti naxwihii yaqaana sarfigii yaqaana balaagadii yaqaana adabkii yaqaana bal kitaabkiisa waxaa ka buuxa gabayo isaguu leeyahay markii la xiday iyo aynu akhrisan doono gaari doono gabayaduu tirin jiray marka wuxuu ahaa qof mutamakinka ah culumtii afcarabiga mutamakinka ah fiqiga mutamakinka ah culumtii xadiidka muwaa aynu ka sheekayn doona azhar markuu tegey shaqaduu qabtayba ninkan intaa muxuu ku darsaday culumtii marka agaarkiisa taale maniqii wuu akhristay falsafadii wuu akhristay fisigiiskii waxbuu ka akhristay riyaadiyaadkii bal waxaan akhriyey kutub kale gadaal ka akhriyeyna aan baaray wuxuu kadaalika akhristay caafimaadkana waxbuu ka akhristay marka berigii hore qofku wuxuu ahaan jiray culuumta noocaasu ahaan jiray qofku markuu wax baranayo maa ibnu khalduun keliya maaha badana haddaad eegtid culammadii berigaa jiray markay wax akhrisanaya noocanay ahaayeen mawsuuciyiin bay ahaayeen qofku wuxuu isku dayi jiray inuu intii uu wax ka ogaan karo inuu wa ka inuu inuu wax ka ogaado sida awgeed culamo culamo waaweynoo culus bay ahaayeen culus ayay maxaytood ahaayeen ehm, gadaal imika markaan leeyahay culumta reer galbeedkeenu qaadanay waxaa weeyaan takhasuska qofku inuu yidhaahdo doctooraa baan ku sitaa maxaad doctooraa ku sidataa aalaaq alaaqaan doctooraa ku qaatay waa kitaabun fi fiqh haye haddaad weysada weydiiso wuxuu ka odhanaya may ana takhasuskayga waa alaaq hadda weysadaa ka horreysay qabla kitaabul miyaah baa ka horreeyey kitaabu alaaq itaa layma markaa wixiiba waxay nalooga dhigay maxay waa la jarjaray waa la jarjaray marka qof kastoo inaga midi in yar buu aqoontii wuu ka yaqaanaa wixii kalena shaqa shaqa maxaytoo markaa waxaa inagu batay dad dhutinaya nagu batay alistiicaabki inasfahno way nagu adkaatay doodihii way nagu adkaanayaan leanna maxaytoo waxaynu noqonnay sidii ninkii indhaha la-aayee wixii ugu dambeeyu arkay muxuu ahaaye muxuu ahaa baa leeyahay bakayl muxuu ayuu ahaa marka wax kastoo la weydiiye wuxuu hahda bakeele ba leegyahay lan wuxuu ugu dambeeyu arkayba muxuu aha markaa micyaarka ama miqyaaska u haystaa maxay tore waa kaa badan baa ninka wax u soo dhigay moxamed ibn cabdilmuhaymin alxadrami ninkaas waxbuu u dhigay raad weyn buu ku lahaan doonaa magaciisa waa nugu soo horreysiiyey ninkaas aad buu ugu lahaan doonaa raad moxamed ibn sacd ibn eh, baraal alansaari waa culamadiisii محamed بن الcarabi mxuutolay alxasaayiriyi waa culamadiisii axmed ibn اlqasaar oo raggii uu hoos fadhiistay weyaan hoos fadhiistay laba nin baa laakiin aad saamayn weyn ugu lahaa mid waa kaan idiin soo sheegay mamed ibn moxamed ibn cabdilmuhaymin alxadrami sheekuna waa xadrami isaguna soo maha ibn khalduun isaguna waa xadrami ninkan ina cabdilmuhaymin waxaa la ohan jiray imaamu اlmuxadisiina wاnnuxaat fi اlmagrib muxadisiinta odaygoodu ahaa naxweylayaashana odaygooda ayuu ahaa marka halkaa culuum shariica halkaasu weliba kitaabka muwaطa ah oo halkaa aad ugu badnaa biriwaayat yaxya ibn leythi riwaayadda ibn yaxya ibn leythiba aad ugu badan maqaaribada halka aad buu aad buu ugu ugu ugu taauray ninkan ninka labaad ee ninka saameeyey shaksiyadiisa isaga oo yar waa moxamed ibn ibraahim alabuli moxamed ibn ibraahim alabuli ninkan wuxuu ka qaatay culumta dambe idiin sheegaya culum almantiq walfalsafa walriyaada walabiica afartaas marka labadaa nin baa markay labadaa sheekh baa ninkan markuu markuu yaraa saameeyey oo maxay tole hadiiba kuu rooyahay shaksiyadiisa maxay tole dhisay toddoba boqol iyo markay ahayd taqriiban isagoo dhowr toban sano jira adduunka waxaa ka dhacay aacuun baa ka dhacay xilliyada caan ahaa aaacuun ayaa la ohan jiray aacuun alswad ayaa la ohan jiray yurub buu ku dhuftay yurub buu xoog ugu dhuftay aacuunkaasi waxaa la yidhaahdaa saddexdii qof qof buu ka dilay baa la yidhi saddexdii qof qof buu ka dilay bimacnaa ulu ulu urubiyiin buu ayuu xaaqay musiibo weynoo ku dhacday ayuu ayuu odaygoodii gebyi jiray ee ingiriiskaaye shakespeare raggoodii ugu waaweyna axmed shawqigeen innaga raggoodii ugu waaweyna mutanabia mutanabiu britania william william shakespeare waa waa ka gebiyey gabaygaa dadk dadki aad buu uga gebiyey aaacuun اaswad markaa bima ana ay dadkani ay e, tunis iyo morocco iyo ay xuduud la lahaayeen yurub oo badyari badyari ay ay u dhaxaysay uu soo gaadhay wabaagaasi aacuunkaasi waa soo gaahay shimaal afriqiya waa soo gaadhay labadiisii aabbana ibn khalduun hooyadii aabbihiina aacuunkaasay ku dhinteen culamadaa wax ka dhigtay aan soo tiriyey badankooduna waxay ku idlaadeen aacuunkaas ayaa iyagana muxitole taabtay marka isaga oo yar markay culamadii yaraadeen musiibadaas iyo aacuunkaas uu dhacdayna isaga oo yar oo sagaaliy toban jir labaatan jir weli aan gaadhin ayaa wuxuu bilaabay inuu cilaaqo la yeesho siyaasadda marka ibn khalduun iyo rag culammada muslimiinta oo tiro yari waa ragga laba arrimood isku keenay inay culamana culamana ahaayeen isla xilligaana inay mumaaraseeyeen siyaasadda ah, markaa siyaasadda inaad ka hadashaa way fiicanta waa la karaayo waa saasaa fiicano eh, alimaam alcaadil tilmaamahaasaa laga rabaa alcadaala waa fiican laakiin inaad mumaarasaysid ood dhex geshid ah, almumaarasa practical inaad ku noqotid waa raggii mumaara marka isagoo yar buu bilaabay Ehm, balaa ibnu murayn qolooyin la ohan jiray balaa ibnu murayn qolooyin la ohan jiray buu u noqday ehm, majliskoodii cilmiga ahaa buu galay waxay lahaayeen almajlis alcilmi wax laydha almajlis alcilmi a ayay lahaayeen majlis cilmi waa maxay ehm, suldaan walba boqor walba wuxuu samaysan jiray la taliyayaal aqoon-yahana ayuu samaysan jiray marka majlis weeyaan cilmi walba yaa yaa yaa hebela hebel baa loo yeedhaya waxaa la odhanaya waxaa tahay adigu majliska boqor hebel ee laakiin maxay ah cilmiga ayaad maaytole ayaa tahay markii dambe markii dambe yurub way naga qaadatay akaademiyaddii ugu horeysay ee syniska ee la sameeyo ingiriiskaa sameeyey awal akaademiya majlis cilmigaasa laga qaatay majlis cilmiga ay samey ilaa maanta markaa akaademiyadii ingiriisku ilaa maanta way jirtaa ilaa maanta akaademiya cilmiga siyaasi ma aha barlamaan shaqa kuma leh meel ma tago waa aqoon-yahan waa jaamici wixii la weydiiyo ayuu ka jawaabaya cilmi baar halkaasaa mushaarkiisa kaga qaadanaya casiizu shariif ayuu ku yeehi meeshiisaas akademiya briطaaniya markii dambe yurub oo dhan bay ilaa maraykanka maxaytole gaadhay waa meelaha laga sameeyana aqoonta meelaha maxay laga sameeyo aqoonta meelaha laga sameeyo maxaytole wey ayuudeedna wuxuu tegey magaalo lahahdo fas laydhaa oo maqrib maqrib ku taalla ilaa imika way taallaa fas oo madiinat alculamaa madiinada aad aad aad wax looga dhigto wey morocco ayuu maxaytole ayuu ayuu tegey morocco markuu tegey dad fara badan oo andalus ka soo qaxay oo qaxooti ahaan cudurka uga soo yaacay ayuu kula kulmo culamo ah halkaa raggaana waa wixii uu ka qaadan karayay aqoon ah wuu ka qaatay eh, ninkani ibnu khalduunku aynu ka sheekayn doonno isaga kitaabkiisuba wuxuu caado taariikhdiisa waxaan ku arkaynaa nin aad wuxuu ahaa dhibaatooyin badan la kulmay dhibaatooyin badan mixankaa ku badnaa mixanka iyo xasadka labadaasaa Eh, markaad xoogaa dadka aad isku da-da tihiin aad ka soo yar mudh aad ka soo mudh ka soo yar dhexbaxdid aad ka soo yar dhexbaxdid waxaa badan mahay <laughs> ah, alku u socdaada alku in lagula haro ayaa ayaa badan marka isla markaaba ninka uu u noqday eh, majlis cilmigiisa uu noqday waa lagu diray wuu ku waa wuu isku rogay shaqadiibu maotoole ayuu maotoole ayuu ayuu ka eriyey eh, bal waaba la xidhayba laba sano ayuu kasoo kasoo eh, kasoo laacay maydha laba sano ayuu ayuu xidhnaa kadibna markii ay morocana morocana markay sida ku noqotay uu isaga yaacay wuxuu yidhi bal andalos daadi iska tag andalos dibnooda qurnaada qurnaada garanada meesha marka garanada ilaa imika way jirta garanada qurnaada ayuu tagay waa magaaladii ugu dambeysay ee muslimiinta laga qabsaday لمثل هذا يموت القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان ماشي لو تري لما كانت جبتون باتك على عشرات قبل ذي بوقت مركز لكن هيستي لغا كريم ما يور وحاجة هيسو لكن مركز جبتون بات الله وحفي عن با halkaas wuxuu u tegey sultaan ibn yuusuf ibn alaxmar oo markaa joogay meesha ayuu maxootole u tegey ninkiioo wuxuu tegey magaciisiiba la hayo ha magacaaga magaciisiibaa la hayay wuu soo dhoweeyey wuxuu ka dhigtay isna shaqu u dirto safiir buu ka dhigay ambasator ayuu ka dhigay qushtaala oo boqor weynahay jirayoo maa boqor daaqiya ah oo muslimiinta dhibi jiray ayuu yihi war boqor ninkaasanu safgaran laanaaye nasoo nasoo wada hadashii ibnu khalduun baa baxay wuxuu qaaday baaqii maxamed ibnu yuusuf alaxmar buu qaaday wuxuu u tegey qarnaada ayuu tegey kadibna wuxuu ku najaxay ilaahay fadligii inuu labadii nin inuu inuu dhexdooda heshiis inuu dhaliyo aad buu ugu farxay markaa ibn alaxmar reer axmar aad buu ugu farxay lacag baa la siiyey eh, hanti baa la siiyey guri ayaa la siiyey dhul iyo beero ayaa maxaytoo la siiyey miskiinkii kolka way ka eh, way eh, dhibtii iyo rafaadkii kolka wuu qoye ibn khalduun awali mara saasoo kale kuma waarin waxaa isna wasiiru ahaa ibn اaxmar lisaanidiin اkhaiib ninkaa kutubta waad ku haysaan lisaanidiin اkhaiib lisaan wasiir buu ahaa reer bani axmar markaa isagoo yar buu yaqaanay ibnu khalduun uu soo dhoweeye safiir baa laga dhigay wuxuu arkay lisaan diini ibnu khalduunoo boqorkiibaa eh, u dhowaaday isagii durtaba la yar laga yar tallaabsaday ayuu arkay lisaanilkhaiib baa isyii war sawta wixiiba lagaa qaatayba sawta meeshiiba lagaala wareegay kadib wuxuu bilaabay lisaandiidilkhaiib inuu ku dhufto banilaxmar iyo ibnu khalduun <laughs> inuu isku dhufto waanu ku najaxay oo wuxuu ka dhaadhiciyey wuxuu waa ninkan waa aftahan waa ninkan waa taariikhyan waa ninkan waa faqiih waa ninkan reer benu khalduun buu ka soo jeedaa war ninkani eh, maxay too ishbiiliya ayuu madax ka ahaan jireen hadduu meeshan uu qurnaadana haddii aad tamkiinisid adiga laftaadu kaala adiga laftaadu maxatole kaala wareegi wuu ka soo eriyey markaa qurnaada waa iskaga soo baxay haddana mar labaad buu ku soo noqday shimaal afriqiya waqooyiga africa mar labaad ku soo noqday tunis waa ah, meeshii ay reerkiisu ku go ku idlaadeen maqrib waa meeshii lagu xidhay meel allaala meel uu tago markuu waaye ninkan wuxuu u dhaqaaqay aljazaa'ir buu u dhaqaaqay haddana magaala lahada bijaaya iminka jazaa'ir ku taalla ku taalla ayuu ayuu maxaytole tegey boqorkeeda oo xukumi jiray bijaaye markaa abu cabdullaahi moxamed alxafasi alxafasi reer xafasi la yidhaha ayuu ayuu muxuutoola u tegey toddoba boqol lix iyo lixdankiibuu tegay jazaa'ir waa la soo dhoweeyey si fiican baa loo soo dhoweeyey abulcabaas axmedi ayaa soo dhoweeyey qalca castal meel dhanoo dhisanoo ayuu dejiyey isaga iyo reerkii la socday iyo qoyskii la socdayba si odaynimo ah ayaa loo soo dhoweeyey afartii sanne ugu horreeyey ibnu khalduun uhee salka dhulka dhiga ayay noqotay waa aafar sano ayuu ninkii wuxuu helay maxay noloshiisii in la soo dhaweeyo inaan la dhibin inaan la eryin inaan la xidhin waa afarta sane u bilaabaya inuu qoro kitaabkan markaa maanta aynu hayno kitaabu اlcibar wa diiwaan اlmubtada'i wاlkhabar fii ayaami اlcarabi wاlbarbar markii hore markuu jazaa'ir joogay intaasuu qoray fii ayaami اlcarabi wاlbarbar albarbar waa amaaziiq waa qabiilkan amaaziiqada carabta aan ahaynee loogu tegey waqooyiga afrika loogu tegey dad madow bay ahaayeen dagaalyahanay ahaayeen qabaa'il sanhaaja qabaailka sanhaaja sanhaaja ayaa ayay ayaa ayaa ayaa lafdhabarkooda ahaa sanhaaja senegal soo ma taqaana senegal senegal imika imikaan idhahnaa soo maha senegal waa min qabaa'ili sanhaaja markay markay yimaadeen burtugaalku burtugaalku markay dhulkaa qabsadeen bay ku dhawaaqi kari waayeen sanhaaja markaasaa maxay tole waxay dhahdeen sanaga sanhaaja sanaga ayay af burtuqaal ku yidhaahdeen kadibna faransiiskii faransiiskii ayaa yimid sanaagadii bay dhadeen senegaal inaguna markaa senegaal baynu haysanaa ah, ah, markaa ah. reeraha waaweyna dhulka loogu tegey xooga idinka arkinta laaleegyihiin <laughs> intiina laisku dara laba nin baa leeg dika raggaasaa raggaasaa meesha laxogtooda joogay halkaasuu bilaabay markaa awal mara ayo ibn khalduun inuu bilaabo kitaabu اlcibar wاlmubtada'i wاlkhabar fii ayaami alcarabi waalbarbar isagoo cajab weliis bay arag markaa dadka uu la kulmay waa carab qabaa'il carab ah xabaarimadii iyo maniyiintii alqaysiyatu waalmudariya labadaa reer baa andalos joogay iyo barbarkiisa dadkan dadkan dhulka deganaaye loogu loogu tegay ayuu bilaabay markaa almuswadda halkaasu ku qori halkaasu ku qori awal mara markaasuu mxoytoole ku qoray kadibna waa ka tegey bijaayo waa ka tegey wuxuu tegey magaalo la yidhaahdo mxoytoole wahraan wahraanna wuu ku dhammaystiray kitaabkiisii halkaa ayuu mxoytoole uu ku dhammaystiray alcibaru wadiiwaanu اlmubtada'i wاlkhabari fii ayaami اlcarabi wاlbarbar ayuu qoray kadib wuxuu kusoo noqday markuu kitaabkiisa isagoo oo wata jazair waa iska yimid wuxuu kusoo noqday tunis tunis buu kusoo noqday tunis markuu kusoo noqday imika de waa nin dalmara imika wadan badan soo maray culum badan haysta aqoon badan haysta boqoro badan la soo kulmay jaamicu zaytuuna oo ku yaala masaajidka weyn ee zaytuuna la ilaa imika jira ee tunis ku yaala ayaa la yihi wax ka dhig oo fadhiiso marka masaajiddu waxay leeyihiin masaajidaa waaweyn sida mika azhartoo kale istiwaanaadkan bale tiirarkan soo soo tiir maaha tiirarkan ay leeyihin marka marka tiir warba sheekh baa fadhiista lasma xajiimeeyade masaajidda qof keliya ma haysto <laughs> maalzubayrsaba halkaasaa laga soo gelaya albaabka tiir baa yaala naxwaha la dhiganaya sarfiga la dhiganaya balaagadaa la dhiganaya halkan fiqi maalikiya fadhiya fiqi shaafici fiqi alaxnaaf fiqi maalikiya fadhiya halkaa mantiq baa la dhigayaa halkaa waxaa la dhigayaa alcaruud saasaa loo wareegaya marka ardaygu u yaqaanaa maanta halkeebuu fadhiisanaya sheekaasuu soo dhammaysanaya sheekaasaa soo fasaxaya waad iga dhigatee soco ka kuxiguu hoos fadhiisanaya waad iga dhigatee soco markuu dhammeeyo xalaqaadka inta tiir masaajidka sheek hoos fadhiya ayaa xaflad loo samaynayaa tobankii sheekuu kasoo dhigtay baan isugu imanaya nin walba wuxuu leeyahy ninkani maadadaasuu iga dhigtay waan ku imtixaamay waan fasaxay hebel maadadaasuu iga dhigtay waan ku imtixaamay waan waan fasaxay cilmiga sharciga aragtay saasuu ku faafay markaas sidaasuu maxatooda ku faafay ilaa marka dambe loo ogolaaday isagu inuu tiirarka tiir ka mida ah inuu horena qadiima waa tii malik ibnu anas malik ibnu anas muwadaca raxmatullaahi calayhi maalik ibn anas ardaydii joogtay culammadii joogtay markuu ka dhigtay isagana waa loo idmay inuu fatwoodu fadhiisto isna waa loo idmay marka ibnu khalduun wuxuu fadhiistay tunis buu fadhiistay masaajidkaasuu ayuu fadhiistay inuu wax dhigo ayuu bilaabay isaguna oo fadhiisto maxay haddii bukuuro yahay masaajidkii tunis waxaa dhacay markaa masaajidkii zaytuune markuu fadhiistay waxaa dhacay ka taali sheekh kalea fadhiya isaguna masaajidka caanah ibnu carafa hore uga sheegay sooma ibnu carafa saaxib kitaab eh, alxuduud watacriifaat laba kitaaboo caanu ibnu carafa le ibnu carafa almaliki kitaab alxuduud isagaa qoray xuduudka markaa waa nooc min almantiq ahoo waxaa weyaan alxaddu reexitaanka eh, kelimaadka oo dhan buu kelimad walba maxaa looga jeedaa ayuu ayuu qeexaya atacriifaatna waa mashhuur ninkaasaa masaajidka maxay ka ahaa shaykhu lmasjidka ina ka yaroo dhalinyaro ahoo fagfag badan oo maaytoola ayaa ayaa yimid markaa sheekii buu kala yar wareegay maay masaajidkii iyo xertii ayuu kala yar kala yar wareegay markaa ibnu carafa waa dhibsaday arrinkaas aad buu u dhibsaday wuu ku diray haddana boqortooyadii ayuu ku diray kadibna wuxuu ibnu khalduun ku qasbanaaday mar labaad inuu tuunis inuu ka ordo oo maxaytoola uu ka yaaco bal walaalkii baa la qabtay abaa zakariya yaxya ibnu khulduun walaalkii waa la qabtay oo isaguna kitaab weyn lahaa tuxfat ruwaad fii dikri muluki bani cabaad kitaabkaa walaalkii baa lahaa isagu isaga oo dhuumanaya walaalkii baa la qabtay walaalkii waa waa la qawracay waa la dilay waa la dilay ayaa walaalkii markaa isagu kitaabkii uu jazaa'ir ku soo qoray oon dhammaystirnayn ayuu bilaabo boqorkii markaa lagu diray buu yidhi hadiyad baan kuu siiyey ee ii fasax inaan soo inaan soo xajiyo wuxuu bilaabay markaa inuu kitaabkii baa lagala wareegey kadibna iska soo xaji ayaa la yidhi xajkaasina waa xajkii uu kusoo dhuunto kusoo cararay dib dambe tuunis iyo maqrib iyo qurnaato uguma noqon toddoba boqol afar iyo siddeetankii hijiradu markay ahayd ayuu xaj ahaan u yimid almashriq bariga wuxuu yimid haddii abu kuuriye iskandariya ayuu yimid iskandariya laba bilood joogay ibn khalduun kadibna wuxuu tegey madiinata rasuulilaahi sal اllahu alayhi wasalam waana soo xajiyey kadibna wuu ku noqday qaahira ayuu ku noqday qaahira ayuu yimid qaahira markuu yimid markaa ee intaasoo magaalo waaweyna qarnaaduu soo maray wahraan buu soo maray bijaayuu soo maray tuunus buu soo maray faas ayuu soo maray meelo badan ma soo arkay qaahiro markuu yimid aad buu qaahira kelmadda kelmadda manana uu ku ashqaraaray sax sooma af soomaali markii aad buu waaa ku dhacay nooc min alimbihaar magaaladu intay leeg tahay tirada faraha badan culamada faraha badanee jooga makaatibta jooga taalla mustashfayaadka dhakhaatiirta dadka la dhigo ee mxtoola yaalla aad buu aad buu magaaladii ula yaabay walimaada lanna xiliyadaa xiliyadaa ka hor waxaa soo jabay baqhdaad baa soo burburtay baqhdaad oo waa kii mabuulku atataarku waa kuwii baqdaad gacanta cagta mariyey ee maktabaadkii gubay culamadii laayey firxadkii sidii andalos looga soo qaxay ee loo yimid shimaal afriqiya ayaa baqdaad looga soo qaxo waaa la yimid waxaa la yimid alqaahira masaa'ib اlqowmi cinda qowmin fawaa'idu saasaa dhici jirtay markaa marka marka culamada meel lagu lagu dhibay ama balaaya ay dhacdo way qaarna waa la leyn jiray qaarna way way yaaci jire marka waxay tegi jireen caasimad kale ayay tegi jireen imika kale lixdanadii oo kale sagaal boqol lixdanadii dhawaay oo kale shalay soo maxay markii ay mxuutolwadan ah, ah, qolooyinkii qolooyinkan bacثiyiinta ah qolooyinka aaminsan alqawmiya alcarabiya carabnimada ban arabism qolooyinka aaminsan markay wadanadii muslimiinta ay qabsadeen tunis oo kale markay qabsadeen suuriya oo kale markay qabsadeen qaahira oo kale marka ay qabsadeen baghdad ciraaq oo kale baciyuuna ayna wallaa nasrhum yowma daasat cala ljibaahi اlyahuudu caflaqiyuun falciraaqu jaraax yatalawa min cunqihina arashiid markay raggaas qabsadeen jamaal cabdinaasir masr uu qabsaday xaafid suuriya uu qabsaday cabdikariim iyo iyo sadaami ay qabsadeen baqdaad culamadii muslimiinta ee fiqiga iyo tafsiirka iyo usuulka ee jaamacadaha waaweyn jooga maxaa ku dhacay way way dideen way yaaceen yaa u gacan haadiyey halkay degeen markaa sacuudigay degeen sacuudigaa u yeedhay marka marka masaaib اqowmi cinda qowmi jaamacadaha waaweyne hadda sacuudiga ka dhasho dhan halkay ka yimaadeen waa firxadkii culamada farxadee maxay tolaya ahaabay soo dhaweeyeen waa la karaameeyey jaamacadihii baa leen wax ka dhiga haddii eebu kuu roon yahay kutubtay qorayeen baa loo fasaxay masaajadii baa la yidhi maxay tole ka khudbadeeya oo maxay tole wax ka akhriya dhalinyaradii baa lagu fasaxoo la yidhi masaajida waa idiin furan tahay ummadda dhex gala saasoo kale aya marka saxbo baraarugo weyn ayaa maxaytoole ka dhacday arday fara badanna way ku xidhanto wabay wabay waxbay ka barateen marka kontonka lixdankaa sano lixdanka ka soo bilow ilaa imika lixdankaa sano maxaa ka dhacay halkaas baraarug weynoo islaamiyeysan baa ka dhacay marka isla tiyoo kale ayaa baqdaad markii muslimiinta laga soo eriyey ay ka soo yaaceen culamada yimaadeen qaahire ayay soo degeen kelmadan uu yidhi markaa waxaynuugu tegi doonaa kitaabka markaynu bilowna in yar baa ka soo qoro wuxuu yidhi fara'aytu khudrat dunya xadrat dunya bu wuxuu yidhi waxaan arkay buu meel adduunkiiba lagu soo aruuriyey ayaan arkay buu yidhi wa bustaana alcilmi waxaan arkay beertii aqoontaan arkay buu yidhi yaabay farabadnii dadka wuxuu yidhi wamaxsharu lumam wamaxsharu lumam ila wuxuu yaqaanay barbar iyo carab meel uu isla joogtee meel ummad kasta ay joogto waxaan kadaalika arkay buu wa kursiya almulki boqortooyo meel ay dhidibka aasatayna waan arkay war dheer buu ka sheegaya laakiin waxaan rabaa inan kaga baxo ninkaasi inuu qaahirahe inuu ku ta'auray afar iyo labaatankii sanne ugu dambeeyey cumrigiisa qaahiru ninkani deganaa marka dib uma noqon meel kalena ma tegin qaahiro ayuu ku ayaa lagu ayaa markii dambe maxaytoola lagu aasay qaraafa meel dadka lagu aaso oo halka imaamu shaafici agaarkiisa ah ayuu ku aasayeen markii markii markaa markii qaahire markuu yimid qaahirana eh, waxa uu ahaa jaamic اazhar masaajidka azhar oo jaamic ahaa jaamic buu ahaa jaamic azhar ayaa lagu soo dhoweeyey aad baa loogu soo dhoweeyey culamadiibaa shiray ibnu khalduun baa magiciisiibaa isaga oo jooga maqrib magiciisiibaa kasoo ka soo horeeyey isagana waxaa la yidhi jaamic azhar fadhiiso oo wax ka dhig jaamic azhar fadhiiso deedna waxaa la yidhi kitaabkii muwaطac imaam maaliki dhig laftiisiiba riwaayad yaxya bn leythi ku akri lafteediiba waxaa hoos fadhiistay laba nin wax ka dhigtay oy taarikhdu ay sheegtaa taqiyuddiin almaqrizi marka dambe muarikha weyn noqon doona isaguna ee qaadan doona nafsi nahjigi ibni khalduun almaqrizi waa ardaydii waa ardaydii waxaa weeye haddeeba kuu roo yahay maqrizi waa ardaydii waa ardaydii ibnu khalduun iyo waxaa kadaalika soo gaadhay oo fadhiista wax ka dhigtay ibnu xajar alcasqalaani saaxib fatx ilbaari soo maha ah, gadaal ibn xajar casqal uu ka sheekayn doonaa rag rag uu tacriifin doono ayuu ku jiraa markaa wuxuu odhan doonaa maxay toolay ahlu taariikhi waاladabi ayuu ku sheegay waa ka waa ka kaxeeyey xadiidkii xagga xadiidka xadiidka annagaa joogna buu yihi isagu taariikhda iyo ah, isriiriyaan hawl hawl hadda cusub baa hadda hadda ibnu cajar markuu doonay inuu tacriifiyo ibnu khalduun mu odhan waa ninkii muwaaa dhigaya iyo waa ninkii taasoo kale wuxuu yidhi waa maxay waa muarikhu dunya ninkii adduunkao dhan u taariikheeyey xagga taarikhda ayuu ayuu mxoolay ayuu ula kacay kadibna waxaa macallin looga dhigay madrase la yidhahdo alqumasiya iskuul weyn oo qaahiro ku yaallay buu macallin ka noqday kadibna maxkamaddii ayaa loo dhiibo wuxuu noqday qaadi qudaat almaalikiya marka berigi hore maxaakimtu sharci bay ahaayeen intaanu isticmaalku inoo imanin qaanuunkan yurubiyaanku aanu inoo imanin muslimiinta waa lagu xukumi jiray kitaabkooda ilaahay iyo fiqigoodaasa lagu xukumi jiray marka waxay kala lahaayeen madaahib fiqu shaafici qaadi buu lahaa fiqu laxnaaf qaadi buu lahaa fiqu lmaalikiya qaadi buu lahaa wakadalika alxanaabila qaadi ayuu lahaa ibnu khalduun waxaa loo magacaabay markaa qaadi qudaat almaaliki qaadi maaha qaadi qudaa yani almaxkama dastuuriya imikao kale constitution alka imkaanu haysano oo kale maalikiyada oo dhan buu maxay u noqday oday ayuu maau eh, eh, noqday wuxuu isku dayey inuu markaa reform iyo dib u habayn inuu ku sameeyo maxkamaddii oo laaluushkii iyo wixii la qaadan jiray inuu la dagaalamo ayuu aad aad aad iskugu dayey haddana waa markii afaraad waxaa ku dhacay isagana maxaytoola xasad boqorkii baa lagu duro waxaa la yidhi waxaad wadidba ninkani waa ka soo horjeedaayo isagiibaa isna dangaara dangaara wata haddana waa laga joojiyey waa laga joojiyey eh, inuu qaadi noqdo iyo madrasadiiba in wax ka dhigo eh, waa laga joojiyey halkaasu fursad wuxuu u helay markaa mar labaad inuu kitaabkiisii dhammaystiro kitaabkiibu ku qoray wahraan jazaa'ir laakiin halkaa muu halkaa muxuu joogay carabiya barbar buu arkay markuu yimid shaam xiliyadaa waaa xiliyadaa waxaa qabsaday eh, shaamna waxaa qabsaday ninkii la ohan jiray timor link oo cad tamarye muslimiintoo laayey a xalab shahba agaarkeeda marka wafdi uu diray eh, ibn barquuq ibn barquuqna waa boqorkii markaa masar ka talin jiray wafdi uu diray uu dalbaday yidhi iraac ayuu ku jiro shaamna wuu tegey ibn khalduun shaamoo dagaal aday ah ku jiro oo lasbaabiiyey iyadna maxatole waa tege uu soo noqday marka wuxuu soo noqday qaahir wuxuu ku soo noqday kolkan isaga oo carabna ku soo arkay shimaal afriqiya barbarna shimaal afriqiya ku soo noqday kelmaddan cajam ajamka halkan ku qoran wuxuu uga jeedaa markaa waa turkida iyo iraanida alfurs alfurs wa turk labadaasuu uga jeedaa maxay cajam marka afartii reere ugu waaweynaaye muslimiinta u teliya xilligiisii carabna waa la kulmay barbarna barbarna wuu la soo noolaa atraagtii turkidana wuu arkay iraaniyadii alfurs iyagana wuu arkay wuxuu daba dhigay waman caasarahum kuwii la noolaa min dawi sulطaani اakbar waa qabaa'il la yihahdo azayaata reero waaweyn oo iyaguna ka teliyey maqrib اcarabi ayuu kelmaddaa sulطaan abarka reerkaasuu maxaytole iyagana yihi warkooda waxbaan iyagana idinka siini in badan bay teliyeen meelo waaweynana way way ka teliyeen marka haddana haddana mar labaad buu muqadimadan mar labaad buu qaahiro ku qoray akhriskiisii horena waa isagoo sita laakiin imika muxuu ku daray alcajab oo oon joogin markii hore shimaal afriqiya aan joogin ayuu isagana maxay eh, ku daray eh, musiibaa ku dhacday reerkiisa xaaskiisa iyo caruurtiisii iyo dhammaantood iyagoo iyaguna farxadka oo tuunus ka soo yaacayo o iskandariya usoo socda ayaa badbaa doonidii badbaa doonidii baddiibaa eh, liqday halkaasay ku wada idlaadeen ubadkiisiiyo idilina marka noloshiisii dambe wuxuu ku dhammaystay waxiidan shariidan marka waxaad arkaysaa masaaib fara badan baa iskugu ayaa iskugu eh, bibiray lix iyo labaatankii ramadaan sideed boqol markay ahayd qarnigii sagaalaad ee hijriga sideed sanuu ku lahaa ayuu go'ay cabduraxmaan ibnu khalduun waliyuddiin cabduraxmaan ibn moxamed ibnu khalduun kun iyo afar boqol kun iyo afar boqol iyo shantii eh, miilaadiga ah hijriga ahayd taarikhda eh, muslimiinta wuxuu ku go'ay jir kun iyo afar boqol iyo shantii meelaha haddaad aragtaan waxaa weeyaan waa xilliyadii reer galbeedka laftoodu rag waaweyn magacdooda soo baxayeen lafteeda yurub muxuu ahaa gaaleliyo iyo gaaleliyo iyo isaaq isaaq newton iyo isaaq newton iyo xilligay soo baxayeen halkaa laftooda maxaa ka socday isbedel weynka aqooneed yurubna xilliyada halkaas isna uu ka soo baxayey bal malaha siddeetan sano wax ka yar markuu go-ay eh, ibnu khalduun qoray eh, kitaabkiisii isagana caanka ahaa ninkan macavelli ninkan macavelli la yidhaahdo ee eh, talyaaniga ahaa almikafiliya mikafalism siyaasadaad ku dhigataan political scienska lagu dhigto wuxuu ka dambeeyey ibnu khalduun buu ka dambeeyey siddeetan sanno marka diraaso faransiis lagu qaatay b h d baa jirto isbarbar dhigaysa raadku ibnu khalduun uu ku lahaa makaveli uu ku lahaa qoraalka uu talada uu boqorkiisa uu siinayo nana makaveli waa kitaabkiisu kitaab sidan ibnu khalduun aqooneed ma ahayne boqor jiray amiir prince jiray ayaa yihi tala isii sidee baan waddanka u xukumaa marka waa meesha ay ka dhalan doonto waa meesha ay ka dhalan doonto dooda ah alwaaqiciya wاlmihaaliya waa meesha ay ka dhalan doonto ragmatism iyo idealism meesha ka dhalan doonto oo ragmatismi ahna waa hadba duruuftu say tahay abso la qabso hadba duruuftu sida ay tahay iska la qabso adeeroo la ciish iyo idealism aho maxaa saxa ma saxdan qaataa oo wixii saxaan ku adkaanaya oo mise duruuftu waxay keento doodahaasna halkaasay maahataa ibnu khalduun laftiisa kitaabka waynu ka arki doonaa marmar fara badanuu ka sheekaynayo alfarqu bayna almithaaliyati waalwaaqiciya ninkaa intaan kaga baxo labaatanka daqiiqa ii dhiman iska dhameey haddii lahayd waayahay intaasi waa ninka magaciisa waliyudiin cabduraxmaan ibnu moxamed ibnu khalduun kitaabkan muqadimada hadda muxuu qiimo leeyahay maa qiimatuhu kutubta kale muxuu kaga duwan yahay waxaan u bixiyaan waxaan yidhi cabqariyat muqadima cabqariya yani waxaan cusub soo ziyaadiyey waa maxay ila kun jeer baa taa imaam dabari baa qoray muxuu ahaaye taariikh qoray ka holeeyey isaga mala afar boqoloo sano ka hor qarnigii saddexaad dhammaadkiisa qarnigii afraad bilowgiisii buu imaam dabari uu qoray taariikhdiisii maxaa uu qoray muxuu ninkan muxuu ninkani keenay horta muqadimadan kitaabkan maanta aynu hayno sideed boqol iyo sideedii hijrada ninkan go-ay raxmatullaahi calayhi waa kutubtaynu ilownay wey waa raggaynu ilownay wey waynu ilownay markaa ninkan waxyaab caanka ku ah ka ilowday waxaa ka mida farshaxan buu ahaa gaanta khadkiisu aad buu qurux badnaa gacantiisu khadkiisu abuu cabdiraxmaan oo kale aad buu khad fiicnaa xagga qoraalka marka muqadimada gacantiisu ku qoray kitaabkii waa lumay waxaa qaadatay isticmaarkii iyo burburkii iyo yurubtii ina soo gashay wixii baa qaatay yurub baa loola tegey kitaabkan waxaa helay oo soo nooleeyey ingiriiska nin mustashriqoo briطaaniya ayaa ka helay maktabad ingiriiska ku taalla isagoo oo farguri farguri ku qoran oo meel iska yaalla ibnu khalduunna hore uu u maqlay markaasuu ku duldhegay markaasuu bilaabay inuu he in lagu qoro maxay tayb tayb in lagu marka yaa helay yaa kitaabkan dib u soo helay naxnu am hum ma innaga mise iyaga hum ah, gaal dil baa laihe gartiisarasi aan fiir iyagaa soo helay daydna way turjumeen cafafkoodo dhan bay ku turjumeen way diraaseeyeen ninka nin ay aad u sheegtaan oo aada uga dambeeyaan wey ciddii taariikh dhiganaysa ciddii sociology dhiganaysa ciddii xadaare iyo ilbaxnimo ka sheekaynaysa gadaal baan ka sheekayn doonaaye waa ragagga ay u celiyaan waa dhifdhifka ay inaga qirsan yihiin cidda labaad ee soo heshay ee kitaabka qiimaysay ee fahantay waa turkida turkida qarnigii sideed tobanaad ee miilaadiga dhammaadkiisiibay turkidu heleen kitaabkan iyaguna waxay la tegeen addowla alcumaaniya ayaa jirtay markaa af waddankooday la tegeen kadibna waxay u turjumeen af turki waxay u turjumeen afturki abaanduulayaashooda ciidankoodo idil wasiiradoodo idil waay waa waa turkida qarnigii sagaaliyo tobanaad kuna sagaal boqol koob iyo labaatankii kuna sagaal boqol saddex iyo labaatankii nin huureeni la yidhaa ayaa ku soo helay nuskhaddii af carabiga ahayd kadibna wuxuu bilaabay inuu bulaaqi dukruur qaahiro in lagu in lagu daabaco dabaaca radii'a ayaa mtolay ayaa lagu aabacay kadibna cabduraxmaan badawi oo falaasifadii waaweynadee masaarada ahaa ayaa kitaabka isaguna eh, eh, muaalaceeyey kun iyo sagaal boqol lix iyo soddonkii nin masrio caana ilaahay khayraasi raxmatullaahi caleyh ayaa isaguna cinaayo gaar ah maxatole siiyey kadibna haddana ilow baa ku dhacay waa laska waa laska ilow baa laga haray yani cinaayo si fiican loo loo cinooyo kun iyo sagaal boqol lix iyo soddonkii baa ugu dambeysay haddana ninkan oo tuunusi ah ibraahim shabuux ninka kitaabkan qoray ayaa malaha han iyo soddon kii sane ugu dambeeyey dabagalay ninkii oo kitaabkii dib u daabacay nuskhad fiican oo la akhriyi karo ku sameeyey ibnu khalduun kitaabkiisan muqadimada iyo ka kale waa toddoba waa toddoba valium waa toddoba kitaaboo waaweyn isagu u yaryaray wuxuu ka dhigay han iyo toban si loo akhriyi karo oo loo qaadi karo marka ragga waaweyn culaysa geliya oo ibraahim shabuux iyo isaan isaan isaan ixsaan cabaas abcan eh, waa awal mara kitaabkan asoomaal af soomaal lagu dhigo awal mara wey lam yuqra bisoomaali af soomaal laguma akri markaa hadday raggaas nooleeyina de annaha hadhow isha sheeg waxaa tiradaan sheekh almisbahanisna waxnoo dhi markaad markaad ilowdaan kadib hadhow iska ogola iyan ilooba iyan dhagina dhow waxaa tiradaan waradaadku bar buu noo dhigay sida sida kitaabka jazaaka allah khair laba laba ninba laba ninba laba ninba taariikhda taariikhda insaaniga bashariga waa la ammaanaa waxaa lagu ammaanaa curin ay cilmi curiyeen nin waa ninkan aristo ee gaalka ahaa ninkii filasuufka reer galbeedka ahaa aristo kitaab wuxuu leey la yidhahdo alaqaaliid waa ninka la yidhaahdo wuxuu curiyey cilmi اlmantiq logic waa ninka keenay adduunka isagoo kitaabka kitaabka isagoo af carabiya waa qoran yahay isagoo af carabiya la turjumay kitaab alaqaaliid wuxuu yidhi annahu saaxibu اlfadli waاsabqi cidi iguma buu yidhi fadligaana anaa leh fii iktishaai wa tasiisi cilmi mani cilmiga maniada lojica adeeru cidi igama horeynin cid hortay samaysayna ma jirin marka haddii aad aragtid biilu meel aan ka gaabiyey ama aan wax ka tegey wixii aan sameeyey falyacdurna de cidi igama horeyn anigii baska buhabuhaysanaye de cudurdaar fainaa lam najid fii hadihi alqawaaniin qawaaniintan cilmilmaniqeen kuu dhigay ma aragu yidhi liman taqadamanaa dadkii naga horeeyey shay-an nastaciinu bih meel aan kaga daydaba oo aan ka soo akhrista hortay ma arag wamaa kaana fiihi min taqsiir wixii aan ka gaabiyey wamaa fiihi wixii aan soo ziyaadiyey aqoon ahna falyaxmidna calayh noo mahad celiyo buuhi annagaa bahashaan ahaynu noo sheego hana diidine id kunnaa wala man ciddii ugu horreysay hawshan samaysay waa annaga buuhi hada hada waayo waa aristo ninka kanasta aadka loo ammaano ee cilmi curiyey waa imaam shaafici muamed moxamed ibnu idriis shaafici isagana loogama horeynin cilman cilm usuul usuulfiq isaguna sayidkiisu ahaa maa gabadh faransiisaa ah, buug dhan qorto waxay tidhi halka uu gariiga iyo reer galbeedka aristo kaga jiro ayuu moxamed ibnu idriis shaafici kaga jiraa taariikhda muslimiinta halkaas isbarbardhigtay marka haddii uu ninkaas cilmilmantiq curiyey ninka keenay cilma usuul اlfiqi fii istinbaadi اladilati wاdaliil wاlxaakimi wاlxakami wاlmaxkuum ninka curiyey hada ibnu idriis raxmat ullaahi calayhi raxmata waasa hadda fiir hadda hadday marka aynu waa kutubta dhalinyarada kitaabkan aadka kitaabkan kutubtan ku xidhnayd waa kitaab kutubta inoo qoran arisaala risaaladii laftii sheeku gacantiisa ku qoraysna inaan akhrino saasoo kale marka allahu lmustacaan marka isagu ninkaasna ammaantaas ayuu leeyahay markaa hada arus ibnu khalduun dhegeysta muxuu yidhi muqadimada muxuu yidhi isaguna aftakhiru waxaan ku faano buu yidhi haddaba ir ila soomaalida waxaa jira haddii lagu sheegana waa he waa lays sheelaa haddii lagu sheelana waa la sheegaa wuxuu yidhi aftakhiru biannahu saaxibu اlfadli wasabqi b ibn khalduun baale waryaanahay buu yidhi ammaanta anaa la magiciida igama horreynin fii iktishaaf taariikh taariikh cilmigeed adeer taana anaa lagu muxuu tukule waclam ogow buu yidhi ana alkalaama fi hada algarad ataariikh mustaxdathu sanca waa cilmi cusub gariibu nasca cidiba iyo mana horaynin waana hariibo waa cusub yahay casiizu lfaa'ida alla faa'iide badanaa buu yidhi walacamri isku dhaaranaya walaa yajuuzu alxalfu ila biاllahi tabaaraka wa tacala intaa waa udeelana sheek lam aqif fi lkalaami fii manxaa wa dhaartay buu dhaartay wuuu waaan ku dhaartay buu yidhi hortay inaan cilmigan cidi axadan min alkhaliiqa aadamahaba cidi igama buu yidhi cilmigan curintiisa wanaxnu anaguse buu yidhi aniga maaha wanaxnu baabu taciimi watashriifi wanaxnu aniga buu yidhi alhamana allahu fii dalika ilhaama ilaahay baa igu shubay buu yidhi cilmigan adeer hay diidina ilaahay baa igu shubay buu yidhi aarnaa alaa ilm waaan ku dulkufay waaan ku dulkufay cilmi aqoon baan ku dulkufay fain kuntu stawfaytu masaa'ilahu cilmi taariikh haddaan dhammaystiray aqoontiisii oo culumtii kale aan wax ka tegey buu yidhi wain faatanii shay haddaan wax ka tegey oo aan masaa'ishiisa aanan sidii la rabay u kala dhigdhigin falinnaadiri islaaxahu ka iga dambeeyo adiguba dhammaystirte inta aan ka tegey waliya alfadlu fadliya dheeraadna anaa leh liannii nahajtu lahu sabiil waddada waddada anaa kuusii kuusii hagaajiyey bu warya hadhow ha isheesheegi wa awdaxtu lahu ariiq waddadana anaa caan kaaga dhigaye ee wixii aan meeshii aan ku kufay dee adigu muxuu tole hagaaji halkaa halkaa ayuu leeyahay aniguna waxaan idhi waliya alqowlu waliya alxaqu aniguna haddaba aniguna waxaan idhi soo soo arusto raggan isba yeeshee sheegin anna yar baan ku darsanayaa wuxuu wuxuu yidhi waliya alxaqu lqowlu ana xaq baan u leeyahay anna inaan idhaahda baan ku أني أول من يتعرض لهذه المقدمة شرحا في اللغة الصومالية أنها بس ها بل صومالي لقوا هذا الهي مقدمة إما دير وأنا أقول waxayu laa ajidu cid aan kasoo buhaboosto kasoo dhegeysto laba soo dhegeysta markaas haddana idin kalelagu sii akriyaaye meel aan ka soo dhegeystana waaye markaa sharafulmuxaawala bal ilaa isku daya uun waa isku dayayaaye haddii aniguna wax ka gaagaabiyo qolooyinkiin af soomaaliga wax ka hadlow idinkuna noo cudurdaara buu yidhi limaada yuctabar ibnu khalduun ibdaaciis baan ka sheekayna muxuu uriyey haddaba laba wadaba uu ka leexday laba wadaba ninkan uu ka leexday markuu cilmigan curinayay falaasifada jidkoodii waa ka leexday fuqahada jidkoodiina waa ka leexday labadaasaa culamo aha berigii hore hadoo kale culama man alfaylasuuf oo iyaga ahaa raggii hore ahaa muslimiintana alfaraabi iyo ibn rushd labadaasaa raacay aflaton iyo aristo raacay alfaraabi iyo iyo ibn rushd labadaaba jidkoodii uu ka leexday sababtoo ah aflaton wuxuu qabay waxaa la yidhaahdo almadiina alfaadila almadiina alfaadila perfect city magaalo madaxda iyo mijaha maamulka iyo dowladdu iswada jecel yahay qof walba shaqadiisa yaqaano aan la isdulminaynin maxkamad aan lahayn balaayo aan lahayn la isdilaynin la isboobaynin aan la isxadaynin faqiirku wixiisa helayo saboolku wiiisa yani magaalo yutubi ah ubaawibani magaalo aan xaqiiqoobeyn ilaa jannada lagala mooyaane taas jannada lagu hela warkaas inaan la isdiilo la isboobin taasi waa fi ljannati laakiin adduunka inta la joogo maxaa jira xagaldaaciya sriixriix ayaa jira raggaasi xagga siyaasadda markay ka hadlayaan waxay aaminsanaayeen waxa la yidhaahdo almadiinat alfaadila ay aaminsanaayeen faaraabiya ibnu rushdina aflaatoon bay ku qanceen ayay raaceen ibn khalduun wuxuu yii war warkaad sheegaysaa war war xaqiiqada ka fog weeyaan buu yii ibn khalduun alظaahira siyaasiya magaalo maamulkeeda iyo dowlad iyo mujtamac iyo cimraan iyo aadamo iyo qaanuun iyo dastuur iyo waxyi iyo dagaal iyo nabadgelye iyo diblomaasiyad iyo waxaasoo dhan siyaasad ma soo siyaasad ma aldaahira siyaasiya siyaasadda wuxuu ku leeyahay iyo taariikh marka laga hadlayo iyo bulsho marka laga hadlayo tarfud way diinas way diidaysaa falsafadda almadiina alfaadila waa diidaysaa sababta oo ah maxay u baahan tahay buru dowlad laba qodob bay u baahan tahay buru bikhaldu waxaa la hahda ashawka iyo asharciya ashawka waa maxay waa power ma dawlad waxaa jirta aan ciidan lahayn baa jirta ma dawlad aan boolis lahayn baa jirta ma dawlad aan dhegadhegeyn lahayn baa jirta dhegadhegeyntiid may jirtaa dawlad aan jeela lahayn ma jirtaa dawlad aan qaadiya maxkamad lahayn ma jirta cid allaale ciddii leexata in la soo qabto maaha hadihi shawka dowladaan shawka lahayn maanta wasaaradda difaaci adduunka ugu weyn waa bentagon waa wasaaradda difaaci maraykanka balaha dhowr iyo toddobaatan dowladood bay la bajatay <laughs> ah, ah, maraykan muxuu ku leeyahay lanna candu shawka candu shawka ashawka ah, marka dowlad maxay u baahan tahay buu yidhi shawkay u baahan tahay adna waaad leeda madiina faaila meelaan boolis lahayno waxba aan lahayno dadku iswadi jecel yahayo iljana ilaa jannada hayna geliya insha alla hada iljana ibn khaldun waa diiday markaa falaaifadii markoodiina waa diiday kuwii gaalada ahaa kuwii muslimiinta ee ku dayday ibn rushd ibn farabina waa diiday war dawladi shawkad bay u baahan tahay idinkuna waxaad leedihiin booliisba looma bahno waxba looma bahno dadku waa walaalo dar ilahay ba isku jecelyihin o halkaa waa ku diiday laba maxay u baahan tahay mid dawladi asharciya legitimacy alsharciya waa inaan kuu qiraa inaad madaxweyne tahay sooma waa inaan ku qiraa ulin baa nafta noogu keena anaga sharciyade alsharciya ha alsharciya anaa haysta buu ku odhanaya ana anaa ana anaa la ictiraafsay marka waa inay iga soo goodaan bulshada waa inay ka soo goodaan dadkaasaa maamulkii haya oo sifadaa ku yimid labadaasiba way ka soo horjeedaa almadiinat alfaadila alsharciyatu wa washawka marka halkaa wuu ku khilaafay falaasifadii فقهاء waxa ugu horeeyay الاحكام السلطانيه الاحكام السلطانيه الماوردي الماوردي markuu ka hadlayo الاحكام السلطانيه ابن تيميه isku xilli bay hayeen ma afar sanuu ka dambeeyey malaha ibn khalduun baa afar sano ka dambeeyey mise afartan sano noocaas oo kale ah taqriiban ibn khalduun baa ka dambeeyey ibnu taymiya laakiin laakiin waa rag isgaadhay waa rag isgaadhay ama afar sanaa udhaxeeyey ama afarta sano taasaan taasaan i saxsana waad eegi doontaan googleka ad ka eegi doontaan meelaan tegi doontaa fuqahadu maxay leeyihiin fuqahadu maxay sameeyaan fuqahadu wuxuu dhigayaa shuruuii shuruuii yaa mada yaa khaliifo noqonaya markaasuu odhanaya khaliifku waa inuu sida ahaada waa inaanu dhutiyin waa inaanu illa aanin waa inaanu maay tooleeyeen haddii kuu roo yahay faqiih waa inuu yahay mujtahid waa inuu yahay cadaaladda waa inuu yaqaana sinaanta maxay khudbadda jimcaha dadka waa inuu tukiya jamaaca dadka waa inuu maay tole ku oogaa muslimiinta waa inuu difaacaa iya shuruudaasay dhigayaan qurashi hada awal har awal har awal har alqurashiya shuruudaasu dhigaya marka shuruuddaa markuu dhigo ayuu odhanaya haddaba yaa applicable ku noqonaya yaa ah taas oo kale laakiin ibnu khalduun taa waa diidaya waa wuxuu leeyay war siyaasad iyo maamul iyo iyo dowladii waxa weeyaan buu ku waa daahiro maamul anu waxaa diraasaynayaa buu ka sidee wax loo maamulaa sidee wax loo maamulaa waxay dhahdaan almantiqu suuri almantiqu suuri qolooyin laba tusaale laba tusaalaan ka sheekayn doona haddii lahayd laba tusaalaan ka sheekay almantiqu suurigu mid falaasifada reer galbeedka ku dhacay iyo mid fuqahada muslimiinta ku dhacay eh, qolooyin greeg eh, falaasifa greeg ahaaba intay fadhiisteen bay halkaa agtooda waxay kusoo xidheen faras ay agtooda kusoo xidheen iyaguna halkan ay fadhiisteen markaase waxay ahdeen logic iyo aqoonteenna haynu ku gaadhno imise ilig buu leeyahay faraskaas qaarba wax sheegaa kaawuu kaawuu ku ridqaa kaawuu ku gooyaa kaawuu ku liqaa kaawu way suuraynayaan ilkihii ee suuraynaya waxay samayn kari waayey inay idhahdaan war waa kan agteenna ahe haynu usoo tirinno soo kan soo kan faraskaynu soo xidhanno intaynu aynu u tirinna ay diideen waxaa la baxay almantiq suuri kaasoo mid maaha su-aal kale ay fuqahaduna isweydiiyeen haddii laba khila laba khulafa laba khulafo muslimiintu hadday yeeshaan maxaa la yeelaya khaliifo halkan lagaga dhawaaqo meel kalena ado isna waa khaliif laba khaliif haddii muslimiinta ku dhawaaqaan maxaa la yeelayaa bay idhahdeen markaase qaar waxay yidhaahdeen ka dambe hala dilo xadiiskii arrinkiinoo mid ah arrinkiinoo mid ah haddii uu mid kale idiin yimaado idinkala geynayo faqtuluu soo meel xadiiskii kaasoo yidhahdeen qaar waxay yidhaahdeen haloo qori tuuro haloo qori tuuro bari baa <laughs> kaaga tegiyo qori tuuro mid qaar waxay yidhahdeen ha isku tanaasulaan inta loo yar mid hala baryo war walaalkaa uda war walaalkaa uda war saasoo kale waa maxay alfiqh suuri war intaa war intaa nina xukun kaga tegi maayo hebel hebel maxaa ha loo qori tuurae eh. malmaxaa maxaa camali ahay ee raggan ay ku kala tegayaan subxaan allah fii qarnigii shanaad qarnigii shanaad kitaabkoolo isagana manhajka inoogu qoran dhalinyaro inoo qoran isna inaynu akhrina ay tahay kitaabkii imaam iljuweyni iltiyaas lumam iltiyaas lumam waa qarnigii shanaad imaam iljuweyni afar boqoloo jajar buu go-ay imaamu juwayni waa awalu man tacarada masalada ah laba laba khulafo hadday maxatool hadday yimaado waa qofkii koowaadee imaamu juwayni imaam shaaficiya wey waa qofkii koowaadee ku dhawaaqa imaamu juwayni inay suurtagal tahay muslimiintu laba khulafo inay lahaan karaan saddex khulafo inay lahaan karaan awal man nataqa buu ahaa imaamu juwayni oo wuxuu yidhi idaa tabaacadat ilbilaadu wa kaurat dadku hadday farabataan oo midna mashriq joogo midna maqhrib maqrib xutole uu joogo dee dowlatucabaasiyiintii soomay joogin baqdaad soomay joogin cabduraxmaan daakhilna soomuu tegin andalos sokaasna dowla amawiya laakiin muxuu sameeyey cabdiraxmaan daakhil ixtiraam uu ixtiraamayo cabaasiyiinta khaliifo muu sheegan cabdiraxmaan daakhil amiir lmuminiin buu sheegtay laakiin muu odhan waxaan ahay khaliifatun marka labadaa mabdaba waa ka leexday ibn khalduun mabdai falaasifada ee almadiina alfaadila waa ka leexday mabdai fuqahada ee maxaa ahaa alaxkaamu sulaanyadiina waa ka lexda maxaa samaynayaa buu aniguiruka ibn khaldun wuxuu yidhi anigu waxaan diraasaynayaa dowladi waxay tahay magaalo waxay tahay xukun wuxuu yahay casabiya waxay tahay kadibna qawaaniinta iga soo baxda diraaso aan diraaseeyey kadib ayaan idiin qorayaa buu marka anugu waxaan samaynaya afka casriga waa maxay cilmi baadhis baan samaynayaa buu baxi cilmi research baan samaynaya methodology baan raacaya cilmi baadhis baan samaynaya alcarab walbarbar walcajam intaba waan diraasaynaya sidee dowladu ku dhisantaa sidee ku dubantaa sidee dowladu hiil ay ku heshaa inankii ii sheegay igu yihi alcasabiya waa eh, tollaysi tollaysi eh? aynu ka sheekayn doono marka anigu anu waxaan samaynayaa buyudi wixii aanu soo goobjoog ahaa baan diraasaynayaa kadibna wixii iiga soo baxay ayaan qorayaa aayaddii suuratulfaatir ku jirtay suuratulfaatir ku jirtay ayaanu ka dhiganayaa kitaabkan qoritaanka gebigiisaba walan tajida lisunati illaahi walan tajida lisunati illaahi tabdiila walan tajida lisunati illaahi taxwiila kitaabkan kitaabu lcibar wa diiwaanu lmubtada waalkhabar suurad aayaddaasaa lafdhabar ah. u ah sunanka markaa innaga qur-aanka maxaanu ihahnaa ilaahay sunan buu leeyahay ilaahay qawaaniin buu leeyahay ilaahay waynu akrinaa marka wuxuu yidhi anu qawaaniintii baan baarayaa waan ka daba tegay qaanuunkan waa ma anaa soo helayba ataa kuleey marka wixii dowlada aan soo arkay wixii dowlada aan maqlay wixii la iiga sheekeeyey siday magaalo magaalo ku noqotay siday reero isku laayeen sidee dad lagu heshiisiiyey soo ilaahay ima leh walan tajida lisunat illaahi taxwiila sunnadiibaan anigu baadhayaa tiibuu inooga tegay markaa toddoba kitaabo ka leeg oo uu leeyahay qawaaniinta ummad lagu hago qawaaniinta ummadi ku horo kacdo qawaaniinta ummadi ku jabtana halkanaan idinku qoray laakiin maxay ma sii sheegaya ee waa ina iga soo baxdaa maxay cilmi baadhis kadib waa ina iga soo baxdaa manhajka ayuu ayuu raacaya qodob kale oo qodob kale culammadu ay ka sheekeeyaan ninka markay aad uga sheekeynaya waa waxa weeyaan waxaan uu soo ziyaadiyo ah qodobkan oo ah cilmi taariikh berigii hore falaasifada weliba reer galbeedku alyunaaniyuun taariikhda uma aqoon cilmi inuu yahay waxaa loo yaqaana sheeko sheeko nin sheekeynaya un iska ayaa sheeg laakiin inuu yahay cilmi la dhigto looma looma ictiraafsaneen ibn khalduun ka hor oo marka culumta waxay uqaybin jireen lix lix buu culumtuhaa saddex iyo saddex alculuum اnahariya culuum nahari ah oo theory ah iyo culuum camali ah marka maatemaatkiisku cilmi buu ahaa way ictiraafsanaayeen fiisigiisku cilmi buu ahaa metaphysics maa bada maa bada maa bacda alilaahiyaati wax allaale wixii eybka ka hadlaya eybk wii ka hadlaya halkeebaynu ka nimid halkeebaynu tegaynaa waynu joognaa maanta soo maha halkeebaynu ka nimid iyo markaynu goonno kadib halkeebaynu tegaynaa labadaaba waxay u yaqaaneen metaphysics bay u yaqaaneen waxay u yaqaaneen cilm alhe cilm alilaahiyaat bay u yaqaaneen marka riyaada mathematics dheh fysics dheh iyo metaphysicsba culum oo cilmi la dhigtaba yaqaaneen saddex saddexdaa maxaa hor yaallo cilmi ahaayo la yaqaanay alakhlaaq ethics waa cilmi wey marka markaad maqashaan doctor cabdalla daraas raxmatullaahi calayh ayaa doctoraagiisa faransiiska kaga qaatay dustuuru lakhlaaqi fi lqur'aan oo kitaab maanta b d f-kana idinku jira dustuuru akhlaaqi fi lqur'aan weliba uu ku qoray maxay aransiis uu ku qoray phd giisa uu ku qoray dastuur qur'aani fi akhlaaq marka qiimaa sorbon jaamacadaha ugu waaweyn faransiisku ka qaatay phd giisa uu ka qaatay waana ashari markii dambena waa waa culamadii sheeqaradaawi culamada u ahayd wax u dhigi jirtay ayuu sheeqaradaawina waa ka sheekaynayee leh waa raggaan ugu jeclaay wax ii dhigay ayuu maxaytol ayuuha marka alakhlaaq waxaa weeyaan waa culuum waa cilmi la barto iskii loo barto taagan aliqtisaad dhaqaale economy waa cilmi isku taagan oo qotoman asiyaasa marka saddexdaa iyo saddexdaasaa berigii hore loo yaqaana maxay culumta falaasifadu ay u yaqaaneen maxay inuu yahay cilmi inuu yahay akhlaaq iyo fiisigiisoo iswata dhaqaale iyo matmaadkiisoo iswata siyaasa iyo ilaahiyaat oo iswata saasay isku isku qaabili jireen dood baa markaa dood baa dhalatay lixdan cilmi maxaas maxaa waa meeshuu ibn khaldun wax ka heli doono hadday gad sayid alcilmi waa ayaba odhanaya the master of science lixdan keebaa lafdhabar u ah lixdan aan sheegnay keebaa lafdhabar culumto idile ay ka ay ka far ka farcanta aristo aristo wuxuu yihi kitaab u lahaa inaanu dhalay baa inaanu dhalay baa loodhan jiray niqo makhus niqo makhus waa yar u dhalay kitaab u qoray kitaab akhlaaqa aabbo akhlaaq lahaw soo imaam hazali ma maqal kitaab la yidhaahdo ayuha ayuha alwalad soo ma lahayn maam hazali kitaab yaro intaan laegbo kitaabkiisa sideeba ilmaha loo barbaariya akhlaaqda uu kaga sheekaynayo marka ninkana kitaabkaasu maxaytole qoray marka dood weyn baa ka dhalatay markuu markuu la hadlayay inankiisii oo ah sayidulcilmigu waa keey wuxuu ku soo aruuriyey arusta wuxuu ku tegey fiisigisku wuu murmay horta ma meta fiisigis mise siyaasa ma meta keebaa sayid ah aakhirkii wuxuu ku tegey maxay alilaahiyaat alilaahiyaat ayaa ah sayid اlcilm ilaahiyaadku ayuu mtl halkaa halkaa ayuu mxutole ku tegey labadii dhinac carabka ahaa ee muslimiinta ahaana waxay raaceen aristo alarabi iyo ibn rushd alfaraabi iyo ibn rushd alxafiid oday awowga maaha awowga faqiih buu ahaa maaliki ah xaafid likitaab ilah saaxib qira'at muxadi buu ahaa aljad lakiin waxaan ka hadlaynaa maxay ibn rushd markaad maqashid ibn rushd alxafiid daba dhig lanna waa awowiyo inankii awowga loo awowgu aqiih maaliki culamadeeni bu ahaa ibn rushd laftiis wuxuu ahaa aqiih saaib eh, bidaayat muqtaid wanihaayat bidaayat mujtahid wanihaayat muqtaid kitaabka isagaa leh dhinankan awowga ah ayaa leh oo waa la yar eh, waaa lagu yar waxaa lagu yar riixay aqiih ma tihid markuu falsafadii badiyey baa lee fiqi ma garanaya ninkan cilmikalaambu qorqoraa markaas sidaasa waaya kitaabkan uu inoo qoray markaa bidaayat mujtahid wanihaayat muqtaid kitaabkan waxaan u qoray wiilka imika barbaarka ah iyo ka aqoontiisu dhammaatay labadooduba halkan ha ku een waxaan maqlay imika doctooraba lagu qaato waa la sharcay jaamacadaha sacuudiga sharcay dhowr iyo toban mujalad waana la taabacay baan maqlay bidaayat mujtahid wanihaayat wanihaayat muqtasid marka ya ha doctoorkeenan khadarna waa wuxuu ka dhigayba gebigiisaba ilaa saddex kun oo beyti ayuu ka dhigay nadb uu ka dhigay wa haadaasna waa awalu soomaali soomaaliyu ugu horeeyey raggaa la tartamo doctor khadarna inoogu jiraa marka aynu mid mid ka dabageysana inaguna waxun baa laga dabageysta inagu ninkaa adduunkaa tartamay min alcajaa'ibi doctor wahab zuxayli walaalkii wahab zuxayligii faqiiha afiq alislaami wa adilatii ninka qoray walaal buu leeyay ninka yar buu leeyay maxamed zuxayli isaguna waa faqiih jaamacad shaariqa kuliyad shareeca ayuu hayaa subxaan allah waxyaabaha aadka ah, aan ugu farxay waxaa ka mida ah maxamed zuxayl waxaan arkay nadmigii sheekhada doctor khadar sharxaya ra'aytuhu oo dowro oo dowro ku dhigaya fii maraykanka ku dhigaya oo leh wahaada nadmu nadmiga katabahu akhun soomaali ibnu khalduun waxaaba waa diiday yaraa caksa daalik wuxuu yidhi ana alcilma sayid cilmiga lafdhabarka u ihi hadduu culumtu waa cilmu cimraan اlbashariy human scienska lafdhabarka aqoonta adduunka taalaabuu ku leeyay waa cilmiga daraasaysa bani aadamka bani aadamka culumta maxuu tolodiyaa waana tasiiskii koowaad waa meeshii koowaad ee uu ka tasiisiyo u saldhigo culuum alinsaan cilm alijtimaac waa markii koowaad markaa dorkheem waa ka horeeyey august cont faransiiska ah waa ka horeeyey weliba wuxuu ka horreeyey dhowr boqoloo sano ayuu ka horrey markaa iminka reer galbeed markay sociology ay dhahdaan dorkheem bay dhahdaan ay ka bilaabaan kadibna august cont oo faransiis ay sheegaan labadaa nin baa saasoo kale sib lama odhanay laakiin hubaan waxa ah hubaal haddaan haddaan laishafraynin oo aqoon aqoon ay tahay ana ibnu khalduun sabaqa dorkhimna waa ka horeeyey ogoskontna waa waa wa waa ka horeeyey waay muqadimat ibnu khalduun muqadimada aynu akhriyi doonno mixwaruhaa lafdhabarka waxa weeyaan nadariyat linsaan wuxuu daraasaynayaa maa huwa alinsaan insaanoo maxaa tahay asalkaaguba halkaasuba kitaabku muxutoolay wuu daraasaynayaa oo tusaale yar nakbat baraamika wa la hahbaa jira albaraamika waa qabiil iraani ah farisiyiin ah dowladdii reer bani cabaas ee haaruun rashiid markuu khaliifatu muslimiinta ahaa wasiiradii waaweynaaye gacanta uu ku hayey gacanta ugu hayay maamulka haaruun rashiid baa la ohan jiray albarmakiyiin albaraamika mar unbaa la arkay haaruun rashiidoo gebigoodii intuu wada laayey wada xerxeday hantidiina ka qaaday xilkiina ka xayuubiyey dib dambena taariikhda aan loo maqal qabiilkii la ohan jiray albarmakiy lam taqum lahum qaa'imatu qad dib dambeba uma kicin markaasay mucarikiintii oo dhammi haaruun rashiid wixii ka dambe ibni khalduun la soo gaarin maxay ku fasireen maxay haaruun rashiid muxuu cawda ugu jaray jilibkii barmakiinta la ohan jiray dhammaan maxay yidhaahdeen waxay yidhaahdeen gabadh waxaad jirtay la ohan jiray alcabaasa reerkan waa reer cabaas waa reer eh, cabaasiyintu waa cabaas ibn cabdilmualib waa alibeytka nabiga sal allah cabnu rasuulilahi sal slam marka inan baa jirtay haaruun rashiid walaashii ah oo la ohan jiray maxay alcabaasa ayaa la jiray marka waxay yidhahdeen muarikiinta oo dhami <coughs> waxay yidhahdeen allahuma salli ala s mid mid qolooyinka barmakiyiinta ka mid ah ayaa cabaase jeclaaday isaguna waa farisi tanina waa ashraaf inay isguursadeen baaba la sheegay haaruun rashiid baa maqlay sidee walaashay oo ashraaf ah uu u guursan karaa waxad farisi iyo barmaki ah cawduu u jaray saasuu ku dilay ku baabiiyey markuu ibnu khalduun warkaa maqlay warkaas waxba kama jiraanbu warkaasi war waxba kama jiraanbu waxaad tidhaahdaan buu yidhi waa eh, asbaabta sabab ka mida ah dhaha buu yidhi laakiin markii uu diraaseeyey barmakiyiintu sida ay ku hayeen haaruunirashiida waxa ay ku hayeen markuu diraaseeyey ayaa waxa uu yihi eh, haddii bukuuro yahay eh, ibnu khalduun waar waxa ay ku qabsadeen barmakiyiintii way barareen way faafeen hanti badan bay yeesheen meelihii xukunkay gacanta ku dhigeen haaruun rashiid wuxuu noqday maay maay uyaal magacuyaal ayuu noqday waxay arkeen dowladdiiyo ka sii baxaysa reer bani cabaas oo u socota reer barmakiyiintii u socda ayuu arkay cabaasadan baa hiblaaya jeclaadeen waa warkunbay sii yardadejisay mooyaane arinka uu haaruunrashiid uu diiday waa xukunka lagu lagu qabsaday eg labada tafsiir tafsiirka ibnu khalduun iyo tafsiirka mufasiriintii hore sida ay sida ay mtol ay ku fasireen muqadimadan aynu akri doona waxay ka kooban tahay lix jabtar ay ka kooban tahay hal jabtaroo ugu horeeya iyo shan jabtaroo isdaba socda jabtarka koowaad haddaan fahno muqadimadu waan fahno shanta kale waxay sharxayaan jabtarka koowaad marka aragtida ibnu khalduun wuxuu ku aruuriyey jabtarka koowaad shanta kale shanta jabtaree ku xigaa waa kanoo lasii lasii kala lasii kalasii kala dhigdhigay jabtarka koowaad waxa uu ka sheekaynayaa wadaadkan kitaabka qoray raxmatullaahi caleyh raxmatan waasica labo laba qodob buu ka sheekaynaya wuxuu ka sheekaynayaa alطabiica wاlinsaan jabtarka koowaad alطabiica afkaa reer galbeedkaa isticmaala sooma maqashaan dabeecaddii baa cadhootay neejarkiiba <laughs> war ilaahay ilaahay baa waxaan wada eh hadda fiiri abiica wuxuu uga jeedaa markaa juqraafiyadii buu uga jeeda juqraafiyadii buu uga jeedaa wuxuu rabaa inuu diraaseeyo meelaha dhulka adduunka ilaahay abuuray meelaha ay ilbaxnimo shuruudaha ilbaxnima inay dhalato biyo ma leedahay dhulkuma buuraha ku badan beeraley dhulkuma noqon karaa haddii eebbu ku rooyahay meel haddii cadow uu ku soo duulo meelo lagaga dhuunto maxaytole ma leeyahay jabtarka koowaad wuxuu diraasayn doonaa juqraafiyadu diraasayn doonaa xayaatulbashar suurtagal ma tahay meel uu aadama uu ku noolaan karo meeshaasi maxaytole ma tahay ayuu eegi doonaa qodob marka waxaynu arki doonnaa isagoo ka sheekeynaya webiyada buuraha dhulka sallaxan manaakha beeraha dhulka saxraaga ahee lamadegaanka ah ilbaxnimo ma ka taagmi kartaa mise kama taagmi karto waxaasoo dhan boorta eegi doona lanna insaankii sababto inuu meel ku noolaado maaha sabab inuu insaankii meel camiro maaha si uu dowladii ugu yeeshadee marka wuxuu rabaa meeshan horta meel wax ka dhalan karaan ma tahay mise ma aha maxay markaa meelana ilbaxnimo uga dhalataa waarta meelana ay abid ay u tahay saxaro iyo labadegaan limaada uga sheekayna qodobkaas waa qodob qodobka markuu abeicadda ka yimaado wuxuu ka hadli doonaa alinsaan insaanka laftiisa marka shaqada insaanku uu abeicadda ka qabto so abeicadda dhulkii iyo juqraafiyadii maaha sow insaankiina ilaahay wuxuu abuuray maaha aadamuhu markaa muxuu rabaa meel uu dhaxanta ka galo biyo uu cabo wax uu cuno sow ma rabo muxuu rabaa inuu tarmo sooma hadde inuu tarmo ayuu rabaa wuxuu rabaa markuu beerta soo fasho ama geel ama adhiga uu looda raacdo markuu soo noqdo habeenkii uu daalo muxuu rabaa meel meel uu ku caatobaxo wuxuu rabaa entertainment wuxuu soo daalay maanta o dhan marka waa meesha ay folklorku folklorku ka imanayo heesahani boodboodkan iyo warmahan lagu halkuu ka imanaya waxaasoo dhan bu ibn khalduun rabaa inuu daraaseeyo raba u eego marka muxuu bixiyey shaqada uu aadamuhu uu ka qabto dhulka wuxuu u bixiyey ilaa imikana la hahda waa aqaafadii waa aqaafadii see wax loo beertaa see wax loo curiyaa see wax loo dabtaa see maxaytoo laysku maaweeliyaa waxaasoo idilna isna wuu uka sheekayn doonaa oo waa maxay suaal ibnu khalduun wuxuu ohanayaa waxyaabaha ku kalifa aadamuhu wax inuu curiyo alkhawfu min alad biritooda laga wada baqaya alkhawfu min talo biritoole ma abaar baa dhici talo ma roob ma dihi talo ma cid baa inagu soo duuli doonta talo miyaynu qaxaynaa talo maxaa dhacaya maxaa laga wada baqayaa birito halkaa maxaa ka dhashay bay mataqaanaa ka baqiddaa birito laga baqayo almeta metaphysics waa meesha ay ka dhalatay sixirka faaliyaha magacyo kale ma leeyihiin arkaahin soomaali ya waxaasoo midhan halkay ka yimaadeen waa qof eh, weliba dadka xukunka haya dadka badana dadka xukunka haya maxaa daba dhigay faaliyaal inay faaliyaal ag joogaan sanadkan malay dooranaya mise layba dooranayo ma soo baxaya mise soo baxayo muxuu ka baqayaa yakshaa min alhad berit hore waa meelaha ay waxaasina ay ka dhashaan buune Ehm, adiy kale wati aan uhaniyadan ka tegi doono laakiin duruusta aan idinku sharxi doono saddex saddex bucdina wuu u samaynayaa zamanka zamanka saddex bucdi alxaadir iyo almaadi iyo almustaqbal cilaaqana wuu u samaynaya waaan jeclaa inan markaynu kitaabka galno inaan taasno aad bay muhiim u tahay waxaa la yidhaahdaa taqsiimu zaman iyo taqaasum makaan taqsiimu zaman iyo taqaasum اlmakaan ayay ku waa cumraanka bashariga ah taana taana taana maxuuta uu ka hadlaya marka maadaama beri laga baqayo uu qofku waxyaabaha ugu waaweynee ku haya maxay tolayeen ku haya werwarka uu yahay beri toolo seemay noqon doontaa waa meesha uu imanaya buu yihi ibn khalduun waa meesha ay imanaysa buu yihi waxyigu halkaasuu waxyigu soo gelayaa waxyigii halkaasuu soo gelaya yaa ayatuha nafsul he yaa ayatuha nafs mumaina halka naftu ay ku xasilaysay waa kelmada aynu nahno beritole ilaahay u daa arinka maanu maalinta dhitole khayrkay tegi khayrkay tegi kelmadaya baleeg khayrkay tegi khayrkay tegi waa maxay waa mumin ilaahay isku dhiibay oon berri ka baqaynin oo maanta dadaalay juhdigiis isagu la yimid laakiin haddana odhanaya khayrkay tegi waba dhici maayo waa meesha ay naftu ay ku ay ku markaa saaxir uma baahnid falfalo uma baahnid been cid kuu sheego uma baahnid ee markaad dadaashay eed shaqaysay eed beertii falatay wax bani aadamku wuxuu qaban lahay o dhan aad qabatay cabsidii aad beritoole ka baqaysay yaad u dhiibatay ilaahay baad u dhiibatay waa meesha maanta reer galbeedkuna ay ka maqan markaas maanta aqaafada jirtaa waa halka maran ee qaawani waa halkaa halkeebaa halkeebaa lagu halkeebaa lagu lagu lagu lagu lagu xasilaya markuu aabbahay uu dhintay raxmatullaahi calayhi ayaa geeri geerisoomada geeri xasuus bay kugu dishaa soo maa markaas markaas waa soo xasuusanaysaa nin baan u tegey markaa diri dhaba joogay gaadhii soo diray diri dhabaa tegey aabbo allah arxamo iga sheegay kelmad buu igu yidhi markaa aad shan toban lix toban sano ka hor wuxuu igu yidhi kullu maa facala aljaliilu fa jamiilu ayuu igu yidhi ninkaas waa xoogsida allah u naxariistee xoogsida kelmadda igu yidhi kul maa facala اjaliilu fahu aarabigina waa garanaya aarabigina waa naqaanaa waan taaganahay markaa kelmadiibaa waxa ii gashay waxaa kaa gaday halkaasaan raxmatullaahi alayh haddaba <laughs> raxmat waasa kul maa facala اljaliilu wax kastuu ilaahay uu sameeyo adigu haabad fahmi weydede waa maxay jamiilun wax qurux badan wey ilahay wax kastuu sameeyo maxaad ka helaysaa markaa طmaأniina aلsakiina iyo xasiloonida oo maanta oo maanta dahab iyo daymonba haddii lagu bixin lahaa la rabo in lagu helo haddii la raadin lahaa idan qodobka kuwaad wuxuu ka hadlaya abeecadda uu ka hadlaya insaanku ka hadlaya berika baqidda duuntoo laga baqayo iyo dowrilwaxyi waxyigu qofka inuu xasiliyo oo ilaahay tala uu saarto waa wuu ka hadlaya kadalika wuxuu ka hadlayaa maxaa juqraafikal ahaan maxaa u diidan aadamuhu inuu horumar keeno wuxuu ka hadlayaa maxaa insaan ahaan insaan ahaan maxaad mushkilad ku tahay adigu dhulka marka dhulku mushkiladda uu kugu hayo ee uu kuu diidan yahay inaad dhulkii aad wax ka qabsatid uu ka hadlaya iyo adigu laftaadu ina aadanow adduunka dhulka mushkilad ma ku tahay mise kuma tihid ah, marka gabaygan hadraawi gabaygan hadraawiye afku siran gabay weyn bu hadlawlolaya markuu isagu taqdiiminaya wuxuu yihi waa gabaygaan ugu jeclahay gabayadeena gabayga afkusir wuxuu kaga hadlaya qodobka afaraad buu kaga hadlaya oo ah dhibta uu aadamuhu ku hayo dhulka uu maxatoola ku hayo nabaadguurka dhulkan aad burburinaysid shaqola'aanta aanad maxotole ka qabanaynin carbon dioxidekana adigu aad maxotole aad ku furtay wadano dhan in la yidhaahdo maxotole sun ha lagu afuufo si aanay beero u bixin badweynta ha lagu daadiyo sunta ha lagu daadiyo haddii eebu ku roon yahay nucleerka hai hadhaagiisa dhulka ha lagu daadiyo dhibaatooyinka waaweyn adduunka maanta uu ka sheekanaye dhulku inuu sii jiriyo inaanu sii jirin mushkilad ku ah waa mushkilad uu aadamuhu ku uu ku hayo waa meeshan xisbiga iminka uu ka dhashay xisbigan greenki xisbigan iminka yurub ee adduunka xoogga kalehi greenku halkuu ka yimid wuxuu ka yimid waa mushkiladu aadoobuhu ku hayo dhulka qodobkaana maxootoo lagu ka hadlaya afartaa markuu ka soo baxo ayaa wuxuu dhan oyaa kala xukumaya waa juqraafiyadii waa aadamihii waa dhibtay juqraafiyadu kugu haysay adigu dhibta aad ku haysay man alxakam buu odhanaya muqaldu intaasoo dhan waxaa kala xukumaya buu yihi sharci caaliya waa in la helaa qaanuun absolutla waa in la helaa muran aan gelin xukmullaahi halkaa waa inuu yimaado hareecaddi waa in halkaa timaado waxyigu halkaa waa inuu yimaado ambiyadii waa inay qowl halkaa ay ku leeyihiinoo intuba u hoggaansanto dabeecaddu xilkeeda ay qabsato oonad ku xadgudbin adigu waajibkii ku saarnaa aad ka soo baxdin oonad fadhiid aanad maxaytoole aanad noqonin aadamaha wixii nooga baahnaana aad maxaytooley aad qabatid waa markuu ilaahay uu ku leeyay dhulkao dhan baan kuu sakhiray qraan ku haysa ila dhulka kuu sakiray cerkaan kuu sakiro dhulkaan kuu sakiro baddaan kuu sakiro webiga soo ilahay quraanka waaya kadalika wuuu muqadim baabkaa wuxuu ku sheegi doonaa eh, mushkilat linsaan ila insaan buu ninkani ka hadlayahay mushkilat linsaan wuxuu yihi wuxuu ku soo aruuriyey laba kelmadood asayaratu cala albadan mushkiladda insaanku waa taasi muu ku leeyahy asayaratu cala albadan jirkaaga saad saad u maarayn lahayd eed u maamul waa mushkiladda insaanka maxaad cuni maxaad cabbi maxaad xidhani shahawaadkaagii si xalaala sideebaad u gudani <laughs> ila waa ibta iyo caloosha <laughs> waa labadaas bushkaduma ah, bushkada aadama haystaaba waa ib iyo calool calooshina maxaad ku ridi calooha markaad ku ridana ma fadhiisa ibtiibaa dhibaato kugu haysa yadna waay doonaysa meel ay ku nafista yadna doonaysa marka ibnu khalduun muxuu yihi mushkilada aadamaha haysataaba waa halkan wuxuu gu ridi lahaa kanu marin lahaa iyo <laughs> in aladiina labadaasi sideed u maamuli lahayd marka wuuu ku leey marka xalaal cun xadiiskii nebiga ma soo saar marka nebiga sal slm qofkii laba qodob qofkii laba arimood ii ilaaliya anna waxaan u ilaalinayaa waxaan ugu ballan qaadayaa soo ma xadiiskii muxuu nebigu sala allahu calayh wasalam qofka ii ilaaliya maxay kor qacodka ku maqlaan sheekh ciise maa bayna lixyayhi wamaa bayna fakayhi damantu lahu aljanna hada sheekh ciise jazaha allah khayr shuf xadiis waadix qofka ii ilaaliya buu yihi labadiisa daan yani carabkaaga ilaali waxaad ku riyaysid ilaali soo maha wamaa bayna fakidayhi labadiisa bawdo ma labada bawdaa loo jeedaa mise baynaa loo jeedaa ha bayna soo maha labadaa ka ilaaliya nebigu muxuu yihi maaan maxaan ugu ballan qaaday buu nebigu yihi janno ibnu khalduun muxuu ku xadiiska <laughs> maku soo akhriyay ilaa waa nin muwada akhriyi jireen mushkilat linsaan aadamaha mushkiladiisuba waa jirhkaaga saaad u maarayn lahayd aad uga adkaan lahayd markaa nin qofba qofka uu ka muruuad iyo ka raganimo fiican yahay waa qofka cabogiisaana ka adag een habranin halkaa wuxuu ku riday aanu habranin de aan laaluushna qaadanin cidna iska laaluushin aan warkaas waa dheeryahay waaye kadalika wuxuu isweydiinayaa waa qodobkiibu kaga baxaya wuxuu isweydiinaya halkeebe addoonnimadu ka timid adoon aadamuhu inuu adoon aadamuhu aadamuhu aadamuhu inuu aadamo gumaysto oo la iscaburiyo oy dowladi u xoog sheegato dadkeeda halkee ka timid buu isweydiinaya wuxuu diidayaa ibnu khalduun raxmatullaahi calayhi addoon ilaahay ma noqon kartid haddii suldaankaaga iyo luqmad ceyshkaaga ay adiga iyo ilaahay cid idiin dhexayso luqmat ciishkaaga arsaaqda arsaaqda yaa bixiya wa fi الsamaaءi risqukum wamaa fawarabi الsamaaءi wاlarضi inahu laxaqu mila maa anakum tanطiquun sow ma odhan ilaahay quudkaaga iyo risqigaaga anaa ka mas-uula cid kale kuguma dhiibin soo ma odhanin sow kuma dhaaranba ilaahay waan kuugu dhaartaye cid kale kuuma haysa anaa kuu haya soo ma odhanin ibnu khalduun wuxuu leeyahy maalinta aadamuhu uu halkaa dhaqaajiyo ee uu aamino cid aan ilaahay ahayn inay wax tari karto wax dhibna ay u keeni karto waxa dhaawacmaya buu ku leeyahay addoonnimadii ilaahay uu ka rabay halkaasay ku dhaawacmaysaa marka muxuu rabaa qofku ibnu khaldun muxuu rabaa qofku inuu maxay ka noqdo sulطaanu dawla sulطaanu اlmaal sulطaanu اlqabiila sulطaanu اlbadani afartaaba qofku inuu ka madax banaanaado inuu he ka madax si uu u noqdo buu ku leeyahay cabdun cabdun lilaahi wuxuu soo qaadanaya soo waxaa la soo qaataa suuratu yuusuf suuratu nabiy llaahi yuusuf tawraaga la taxriifiyey tawraaga la taxriifiyey maxay qabaan waxaa ku qoran nabiy llaahi sheekada suuratu yuusuf qur sibay ugu taallaa tawraagana sibay ugu taalla bal sida tawraaga haneegno sida qur-aankana haneegno wuxuu ku leeyahay tawraaga waxaa ku taallaa markii fircoonkii barkii uu joogay nin baa riyoodo oo jeel ku xidhan oo lasoo daaye uu yihi war waxaasaan ku riyoodaye de tala isii taladii yuusuf calayhi salaam waxay noqotay fircoon waxay noqotay sanawaadka barwaaqada ah toddobada sano ee barwaaqada ah wixii midha inoo soo baxa adigu gacanta ku dhig boqorow adigu waxaad ku ridataa khasnadahaaga inoo hay ko sanawaadka cijaafka sanadaha abaartu markay timaadana dadka midhihii aad haysay sii laakiin waxaad kaga bedelataa beertii beertoodii kaga bedelo mayla socotaan toddobadii sanne ee barwaaqada ahaa wixii soo go-o oo dhan adigu gacanta ku hay toddobada kale ee markay abaartu timaadana maxay samee dadkii kuubay kuu soo gelayaan boqorkii baa tahay maxaad doonaysaa quud soo maaha waayahe waxaad igu soo wareejisaa beertaada ana waxaan ku siinaya waaad waxaad cunto kadib wuxuu yihi waxaa gacantaada kuu soo geli doonaa marka abaartu ay dhammaato masar beerahoodoo dhan baa gacantaada soo geli dadkuna maxay noqon doonaan shaqaale adiga kuu shaqeeya weligaa ku khilaafi maayaan waa taladii uu bixiyey bay idhaahdeen xaashaa lilaahi nebi yuusuf nebi baa waxaa ku talini xaashaa lilah laakiin waa tawraadii la la inxiraafay ninkan tuunisiga ahee filasuufka ahee nool imika abu yacrab almarzuqi abu yacrab almarzuqi kitaab weyn buu leeyahay la yidhahdo asiyaasatu wadiin kitaab weyn oo qiimale ayuu leeyahay bal wuxuu leeyahay muxaadaro aada u qiimado laba saacadood youtuubeka ku jirtuu leeyahay muqadimatu ibnu khalduun uu ku sharxay waad ka heli doontaa abu yacrab almarzuqi abu yacrab almarzuqi kutub badan buu leeyahay kutub abu yacrab almarzuqi markuu arrintaa dul istaagay taladaa qaldan muxuu yidhi yar dhegeysta muxuu yihi mataqaana wuxuu yidhi waa meesha ay ka soo jeedo buu yihi dhaqaalaha capitalism dhaqaalahan hanti hata soo kale hanti hanti goosad ba ha ha capitalism kaas falsafadu ka soo jeedaa buu yihi waa talada qaldan ee ku taala tuura waa sheekada ay qabtaan buu yihi bangiyada reer galbeedku imika bangiyada waaweyn maxay qabtaan lacagtii o dhan ba iyagu gacanta ku hayaan adna shaqaalaa tahay guri baan iibsanaya gaadhaan iibsanaya beer baan iibsanaya wixii o dhan maxay samaynayaan inay bangiga ka inay bangiga maaytooda ay ka amaahdaan haddaad amaahda bixin weydo maxaa la samaynayaa gurigaagiiba la qaadanaya beertaadiba eh, la qaadanaya haddii kale soddon sannaad bixinaysaa amaahdaa marka wadanka oo idili ayuu u qaanaban yahay ayaa ayuu ugu jira amaah bangiyada ayuu wadanka o dhani amaah ugu jira marka kaas waa dowladihii gudaheeda dabeedna bangigii dowladihii yaraabaa ku filnaa waaye waxaa la yidhi haynu samaysano bangi dawlia albanku dawli ah, <laughs> bankiga dawligu dadkama amaahay yuu amaahay isagu dowladaha marka shacabkii oo idilina bangibuu u rahman yahay dowladihiina waxay u rahman yihiin alkii xaaji afqalooce muxuu yidhi raxmatullaahi caleyh wadan adduun la kala qaybsaday baynu nimid muhim hadda iil halkaas halka ay laakiin qur-aanku markuu nebi yuusuf ka sheekeynay muxuu yihi cagsi daalika qur-aanka sheekada dhabtii nebi yuusuf muxuu boqorkii kula taliyey toddobada sanno ee barwaaqada ah dadka hantidooda meel u dhig abaartu markay timaadana dadka si cadaalada ah ugu ugu qayibi wixii ay maxay toole u baahnaayeen waa dowrka dowladda buu kuleey markaa ibn khalduun dowrka dowladdu dowladdu ma listo mana maasho dadkeeda ee dadkeeda way kobcisaa <laughs> Ah, neef yaroo lisayso markuu engegan ay ka tegaysa maaha abadan e, iyagiibay kobcinaysa ayy ay wa kasoo wa kasoo e, wax ka soo saaraysaa ikhtisaaدka dhaqaaluhuna wuxuu leeyahay akhlaaq islaama alikhtisaad lahu akhlaaq islaama ayuu leeyahay amaa qaababka adduunka waa isku wada mid qolooyinkii bangiyada dhiganayna waa kuwane raggii bangiyada ka soo baxayn ma fafadhiyaane hadday halka hadday doonaan in la ridiyana waa ogolahaye islaamku islaamku mxootol wuxuu leeyahay akhlaaq ikhtisaari ah akhlaaq siyaasi ah ayuu maxootole uu leeyahay laakiin qaababkan maxaytole ama maxaytole kabitaalism ha ku dhaco kaaga qaato inta yar ama magac kaleha lagaaga qaato tusbaxlsuu doono isna ha noqdo kilaahumaa waa waa isku mid baabkaa koowaad ninkaasi halkaasuu kaga baxay shanta baabee dhiman wuxuu kaga hadlayaa baab wuxuu kaga hadlayaa magaalo maxay tahay wuxuu isbarbardhigaya isbarbardhigi doonaa miyi iyo magaalo baabka saddexaad wuxuu kaga hadlayaa eh, albadownimu maxay tahay albadaawa albadaawa maxay tahay ayuu kaga hadlaya reer magaal iyo iyo reer miyi lawlanka ka dhexeeya ayuu ka hadli doonaa qodobka eh, wuxuu ka hadli doonaa baabka shanaad dhaqaale qiimaha dhaqaalaha adduunka uu ku leeyahay aad buu uga hadli doonaa qoobka ugu dambeeyana lixaadna wuxuu kaga hadli doonaa alculuum aqoon markaa shantaa qayb magaalo miyi dowlad dhaqaale iyo culuum shan qodob soo maha oh, waxay dowlad dowlad wax ku noqonaysa wey magaalo see loo horumariyaa miyi raadkee intee lmii nagu leeyahay dowladay maxaa tahay dhaqaale qiimahee buu leeyahay culuumtu sayniska wuxuu agteena qiimo shantaa qodob buu rabaa inuu culayska maxuutale uu saaro ibnu khalduun falsafadda kitaabkan aan qorayno lafdhabarkiisu waa maxay alcasabiya alqabaliya kelmadaasna aad bay inoogu soo noqon doontaa lafdhabarka aragtida ibnu khalduun uu soo ziyaadiya waa maxay alcasabiya alqabaliya alcasabiya maxaynu idhi loolaysi eh, tollaysi reer ku dhisan dowlad kastood taagan taabuxuga waa ina cidi ka dambaysaa waan duruusa dambaan taa aad aada u sharxi doona kaasi waa kaas markis nadaryadii markisigae burburtay maxay maxaa lafdhabar u ahaa alطabaqiya shaqaale iyo dad loo shaqeeyo oo labada maxaa ka dhexeeya loolan ayaa iyadna asal u ahayd spingler ninkii jarmalka ahaa isagu muxuu yihi maxaa asal u ah buu yihi horumarka aadamaha wuxuu yihi alxayaau walmowt isbedelka noloshu ay maalinba isbedelayso maalinba cil cusub ay soo baxayso taasaa lafdhabar u ah hiigan oo isna jarmal muxuu yihi isna siraacu lafkaar ayaa lafdhabar nolosha u ah afka walowlaa dafcullaahi walowlaa difaacullahina soo laguma akrin walowlaa dafcullaahina lagu akrin walowlaa ayuu isaguna maxay tolo ka dhigeen tuwambi waa ninkii ugu dambeeyey tuwambi hada waa waa ingiriis waa ingiriis waa nin lix iyo afartan sano wax ku dhow qorayey hal kitaab qisat xadaara civilization story intaasoo xadaaro adduunka ayuu dhalay ayuu akhriyey markuu soo dur istaagay ibn khalduun muxuu yihi tuwambi run haddii laga hadlo buu yii run haddii laga hadlo oon la ishafraynin buu yii <laughs> hadal britaani baa leh <laughs> run haddii laga hadlo oon la ishafraynin buu yihi taariikh iyo falsafo taariikheed hortii ninkan iyo gadaashii wuxuu qoray cidinama qorin buu yihi aniguna waxaan qoray waxaan u ahay buu yihi maxay arday ayaan ibnu khalduun u ahay heegelna muxuu wuxuu ku soo gabagabeeyey isaguna isaguna arrin cusub buu keenay markaa ibnu khalduun marcus spingler heegel tuwumbi intaa waynu akhrina masaajid baynu ku akhriyana waxaynu ku akhriyana waxaynu ku akhriyana waa waxyaabaha nolosheena waxyaabaha jaamacadaha ku akhrida sawrtay ma markaad rotilka dhiganaysaan iyo economiga dhiganaysaan iyo sociologiga intaba jaamacadaad ku akrisataan marka haddii halkan lagu critisiasgarayn waayo halka oynu halkan iskuu sheegi weyno de maaytoolabay kuwaas isku sii siibataa oo shibigilad iyo wax weyn maaytoole uu idila noqdaa wasala allahu calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaxbihi waslm jazakum allahu khayra kitaabkan ka dhigaya waa kitaabkan kitaabu alcibari walmubtada walkhabar ninka waxaan soo diray isagiiyo whatsapp baan soo diray dhalinyarada way hayaan waxaad ku soo qaadan kartaan b d f ayaad kusoo qaadan haddii ilaahay idmo markaa qaabkan u dhigaynaa waxaa weeyaan inaynu sidii muxaadaraat inaan udhigno waxaan ku tali jiraa afar iyo toban ilaa toddobi iyo toban muxaadaro inuu ku dhammaado kitaabku haddii ilaahay gebigiisuba insha allah markaa intaan soo akriyo soo calaliyo soo calaliyo ayaa sidaa maanta waxaan idiin sheegaya maxay ubuucda waxa uu muxutale uu sheegay haddii lahaydmo kitaabkiina idinku waad haysataan sala allahu calaa sayidina moxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam